slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wsaxbihi aجmaعin allahuma اnfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala اlimaamu abu cabdillaah mxamed bn ismaaciil bn ibrahim albukhari raximah اllahu taعaalى baabu الshicru xasanu kaxasn اlkalaami wa minhu qabiixu baabun wuxuu ku saabsan yahay ashicru shicirka iyo gabayga xasanun wanaag buu leeyahay xasanun ay lahu xasanun wanaag buu leeyahay ka xasani اlkalaami hadalka wanaagiisa oo kale <clears throat> ka xasani اlkalaami wa minhu qabiixun waxaana ka mida qabiix mid xun yani wuxuu ka wadaa alshicru waannahru laa farqa baynahumaa hadalka gabayga ah iyo hadalkan kale caadiga ah een gabayga ahayn waxay kala wataan oo gaara ma jiro oo shaygu inuu gabay yahay lama xumaanayo inuunan gabay ahaynna la fiicnaan maayo waa sida hadalka caadiga oo kaleu lamid yahay gabayga oo de hadalka xunba hadalka hadalka caadiga ahba xumaanna waa leeyahay wanaagna waa leeyahay qofka hadduu si xun u adeegsado xantii baa soo gashay namiimadii baa soo gashay wixii markaa xumaan ahaa hal qof unu daaya intiina kale dhaqaaqa hala daayo <clears throat> dayib kiisa xun sida hadalka caadiga ah oo kale wey haddii shicirka loo adeegsado cay loo adeegsado sukhriya iyo jees jees loo adeegsado huluw iyo xadgudub sida hadalka caadiga ah oo kale un wey isaguna waa saas oo kale marka shicru xasanun ka xasani اlkalaami wa minhu qabiixun qabiixna waa leeyahay qaala xadahanaa qabiix wa xun wey abu caasim الnabiil weeyaane abu caasim الnabiil can ibni jurayjin cabdilmalik ibni cabdilcaziiz can ziyaadi can الzuhriyi qaala can abi bakri can cabdiraxman bn aswad can ubay bn kacbi can الnabiyi salى اllahu aleyh waalih wasalam nabigu ka wariyey sala allahu aleyh waalih wasalam qaala nabigu inuu yidhi min ashicri shicirku kamid ahaaday xikmatulxikmo yani min bacdi shicri buu ka wada shicirka qaarkiis xikmatulxikmo wey ina min ashicri laxikma riwaayo kalena min ashicri shicriga shicirka waxaa kamid ah bacduhu waxaa kamid ah xikma xikmo ayuu noqdaa xikmadana waxaa weeye isaabatu lxaqi in xaqi la asiibo oo sawaabkii la waafaqo oo murti lagu hadlo oo macno uu xumbaarsan yahay yaa xikmo la dhahaa marka shicirku xikmad buu leeyahay oo eray gaaban baa waxaad ku gaari kartaa macno aad u fara badan oo aad u wanaagsan ayaad ku gaari kartaa qala xadathana mxamed ibnu salaam qala xadathana ismaaciil bnu cayaash can cabdiraxman ibni ziyaad bn ancam can cabdiraxmaan bn raafici can cabdillahi bni cumar cabdillahi bn camar bn caas qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nabig wuxuu yihi ashicru shicirku iyo gabaygu bimanzilati lkalaam waa hadalka caadiga oo kale xasanu kiisa wanaagsanna ka xasani lkalaami hadalka wanaagsan buu lamid yahay wa qabiixu kiisa xunna ka qabiixi lkalaami hadalkiisa xun buu lamid yahay saxiixu liqayrihi wey oo xadiidku duruqdiisina qaarna waa soo maray alfaadan hadda waa macno saxa weeye laakiin sanadkii baa xoogow waxaa ku jira sanadkan musalsal biducafaa musalsalun biducafaa ismaaciil bnu cayaash ninka la yidhaahdo ee ximsiga ah ximsina waa shaam daciif fi riwaayatihi min gayri ahli baladihi baa lahaa daciifun fi riwaayatihi min gayri ahli beladihi beledkiisa oo shaama ah waxaan ahayn wuxuu ka wariya waa daciif hadduu shaam waxaan ahayn uu raawigii sheekhiisa noqdo waxaa laleeyahay khalaas dacfi baa kugu jira xijaaz iyo ciraaq iyo hadduu isku taabto xadiidkana marka ehlu beledihi ma aha ragga dhoda ka warinayo labada nin ee kale isku xigto u kamid yahay ninka la yihahdo cabdiraxmaan binu ziyaad binu ancam alifriqiga wey isaguna daciif wey sheekhiisa cabdiraxmaan binu raaficna daciif wey marka musalsal biducafaa laakiin xadidka muxuu saxiix ku noqday duruqdii kale xadiidka macnihiisa iyo ka hadda soo marinaa kamidaba ayib ina min ashicri alxikma isaguna fi saxiixeyn buu kusugan yahay qala alimaamu raximah llah xadathana saciid bnu tariidin qala xadathana ibn wahbin qala akhbarani jaabir bnu ismaaciil wagayruhu an aqiil an cuqayl cuqayl ibn abi cuqayl binu khalid binu caqiil waay cuqayl bn abi khalid binu caqiil can ibni shihaabin can curwa bn zubayr can caaisha radi allahu canha anaha kaanat taqul waxay dhihi jirtay ashicru minhu xasan shicirka qaarkiis waa wanaagsan yahay wa minhu waxaa kamida qabiil la xun khud bilxasani kiisa wanaagsan qaada wadaci qabiixa kiisa xuna ka tag walaqad raytu waxaan arkay bay leedahay caaisha min shicri kacab bni malikin kacab bn malik radia allahu canhu wa ardah saxaabiga jaliilkaha min athalaathati aladiina tiiba calayhim saddexdii laga toobad aqbalay ayay kamid ahaaye ashcaaran ashcaar laqad ra'aytu min shicri kacab bni malik waxaan arkay ashcaaran ashcaar ashcaaru kacab bnu malik leeyahay minhaa waxaa kamida alqasiidatu qasiido fiiha qasiidada gudaheeduna arbacuuna beyta ka kooban wa dalika iyo kasokaba waa dhacday shicirka waxaa weeyaan wuxuu leeyahay mawaadiic buu kale leeyahay mawduuc walbaba qasiidu leeyahay mawduc walbaba qasiidu leyahy mawduc walba qasiidu hal qasiido oo qasaa'idiisa kamid a afartan beyt bay gaarsiisneed bay leedahay wa duuna dalika kuwa ka ka hooseeyana waa jireen qala xadathana mحamed ibnu صbaxin qala xadathana shariik can lmiqdam bn shurey can abihi qaal qultu licaaisha radi allahu canha waxaan ku yidhaha kana rasuulu llahi sala allahu alيh wasalam wuxuu ahaa yatamathalu kii soo qaata oo soo maaratay miithaashada oo maamahaan maamahaan iyo murtihaan usoo qaataa bishayin min ashiciri shay shicira nabiga miyuu soo qaadan jiray mahmaah iyo murtihaan isagu shicir ilen nabiga calay salaam ma aqoonin ilaahiyna waa ka anfiyey oo ilaahay wuxuu yihi wamaa callamnaahu shicra wamaa yanbaqii lah shicir mana yaqaano maana barin oo mana haboona inuu nabiga shaacir noqdo qur-aanka kariimka ayaa ayaa maaragtay markay dheheen waa shaacir oo qur-aanka shicir weeyaan waxay dheheen ayuu ilahi subxaanahu watacaala ka anfiyey wamaa yanbaqii lahu qaala shicir yatamathl bishicr shay min ashicri baa la weydiiyey faqaala waxay tiri kaana yatamathal bishay wax buu soo qaadan jiray nabiga calayh salaam min shicri cabdillahi bn rawaxa cabdillahi bn rawaxa shicirkiisi kamida shicirka cabdillahi bn rawaxa wax kamid a ayuu soo qaadan jiray oo abyaadii shicirkeed cabdullahi bn rawaxa radia allahu canhu uu ku shicri jiray mathalan allahuma laa caysha ilaa caysha alaakhira oo kale iyo Eh, fakfir lmhaajiriin lmahaajir walansaar iyo lilansaari eh, walmuhaajara iyo abyaad kaloo shecra oo fara badan buu lahaa naxnu aladiina baayacuu muxameda cala ljihaadi maa baqiina abadan iyo eh, khaluu bani lkufaari can sabiilihi hadaladii uu dhihi jiray gabayadiis fiicnaa uu dhihi jiray wa fiina rasuul llahi yatlu kitaabahu idanshaqa macruufu min alfajri saacicun araana alhuda bacda alcama faquluubuna bihi muuqinaata ana maa qaala waaqicun shiciro kala duduwan buu lahaa abdillah rawax radi allahu canhu shaacir buu ahaa faris fuxuul shicri buu ahaa radi allahu canhu marka wayatika bilakbaari man lam tuzawidi ayaa kamida ah wuxuu nabiga soo qaadan jiray marka waxay kumoodsiinaysaa inuu shicir ibnu uu yahay yatamathalu bishay min shicr abdillahi ibn rawaxa wuu soo qaadan jiray ko wayatamathalu mima yatamathalu bihi nabiga waxyaalahu soo qaadan jiray waxaa kamid ah inuu dhaho wayatika bilakbaari man lam tuzawidi wahada laysa min rawaxa ibnu rawxa maaha waan soo maray darafata ibnu cabdi darafata ibnu cabdi mucalaqaadkiibuu kamid darfa ibnu cabdi uu lahaa marka tanna waa kamid oo abyaadu soo qaadan jiray nabiga laga maqlay ayay kamideed wayatiika bilakhbaari akhbaar waxaa kuu keena man lam tuzawidi bukhaari waa kii baabaystay baaba wayatiika bilakhbaari man lam tuzawidi oo soo maray lakin kan maaha ibnu rawaaxa ma laha xadiidku saxiix weeyaan shariik ibnu cabdillaahi alqaadi saduuqun yukhda kathiiran laakiin duruq kaleu xadiidka leeyahy shawaahid buu leeyahay axmed iyo tirmidiba waa soo saareen ayib qaala raximah llahu tacaala xadathana musa ibn ismaaciil atbudaki qala xadathana mubaarakun qala xadathana xasan an aswad ibnu sariicin xadatahu qaala kuntu waxaana shaaciran baan ahaa buu yihi waa marka saddexaad ninkan soo maro laba jeer baan soo maray faqultu waxaan ya rasuul allah imtadaxtu rabbii rabbigay baan ammaanay faqaala wuxuu yihi ama ina rabaka rabbigaa yuxibu xamda xamdiga ilahi waa jecel yahay madaxa binafsi walidalika madaxa nafsah sa naftiisa ilahay ammaanay oo uu xamdiyey in allah yuxibu alxamda xamdiga waa jecel yahay ma stazaadani cala dalik intaa waxba igama ziyaadinin nabiga alayh salam intaamuu ku kaaftoomay wuxuu ilahay haddaad ammaantay ilahay ammaanta iyo xamdiga waa jecel yahay oad ogtahay inta qur-aanka uu ilahay ku xamdiyey naftiisa suurada uu ku bilowa ilaa shan marka xadiidku xasan weeyaan laba jeero horeaan soo maray xadiidkan waa soo maray xasan albisri ninka la yihaahdana inuu lam yasmac min alaswad ibnu saric waxba ka maqal waxba inuu ka maqal shawaahid kaleu leeyahay laakin oo xadiidku yartaqi min adacfi ilaa rutbat alxasan ligayrihi buu kor ukacayaa kor buu ukaci hadduu xadiidku uu dacfigiisa una shadiid ahayn ama xagga cadaaladda unan ahayn dacfigu duruqdaas soo aruurtay buu kor u kacaa baabu man istanshada shicra qofkii shicir soo istanshadaa ee dalaba inshaada shicri shicir in loo akriyo oo shicir la maqashiiyo qofkii dalbaa man istanshada qofkii dalbaa nashiid min ashicri shicria oo dhaha bal shicirka hebel akriya oo balgaxoo gabayana maqashiiya oo nin gabyaanaad aragtay oo murtilaho gabaygiisana fiican yah war hebel maanta waa maalintaadi ha xogow bal mawqifkan wax ka dheh mawqifkan iyo xaaladan ba wax ka dheh haddaad tirahda waxba dhibaata ma leh oo deena uu waxoogo gabaya uu xafladii iyo hadalkii iyo kulankii iyo isku imaadkii iyo waxoogo dhiirigelin iyo wanaaga ku sheego wanaag baa la rabaa e waa arki doonaa kuwan kale ee qariban lama ogolo qال xdثna abu نعيم الفضل qال xdثna cبداللh بن cبدالرحمن بن يعلى qال سمعtu cمر بن شhrيd عن شhrيd رضي الله عنه qاal اstنshدnي النبy نaبiga عليه السلام baa iga dalbay nashiid iyo shcr dلبad ogtihin اstنshدnي dلبa mini an أnshda شhعra أمyة بن abي slt umaya بن abi slt nin la dhihi jiray oo shcr wanaagsanaa oo gabaygiisa towxiidka iyo towxiid rubiyey intaba iyo صifaadkaba ka hadli jiray laakiin markii dambe nasiib dara ku dhacday iyuu nabig ba shcirkiisina maqashi waishadtu markaasaan u akriyay nabiga alay salaam u gabiyey fa akhada nabiyu sal slam wuxuu gudagelay yaquul marka beyt sheegaba yastaziid ziyaaro dalbaya hihi hihi saasudhahay yama hiihin riwaayo kale xataa anshadtuhu miatan miata kaafiya toban beyd baa nabiga alayh salaam ayaan ku akriyay buyiri toban beyd oo ashcaartii kamid ah umaya bin abi salti oo nabiga waa dhegeysanaya liannahu xikmaha ku ximbaarsan tawxiid buu ximbaarsan yahay sifaat wanaagsan buu ximbaarsan yahay alimaanu bilbacthi buu ka hadlaya qiyaamaha iyo soo saaridda shicir fiicanoo cilmi xumbaarsan waay qofku ahadaba ha ahaado qofku hadduu xikmad ku hadlo xukumadiisa waa la qaadan hadduu rawaad gaal ba ahaadee marka nabigu wuxuu leeyahy bal wad bal ku dar bal ku dar bal inhidu waa ka waa ka wargurayaa inta lagaa wargurina waa inaad waxaad hayso oo dhan aada dhiibto wey markaasu faqaala nabigu wuxuu yihi kaafiyadu waxaa weye awsaanta shicriga yani abyaad shicri ah oo muqafa ah oo muwazana oo ilaa boqol gaari ayaan akriyay bu yiri faqaala nabigu wuxuu yihi alayh salaam in kaada layuslim walla wuxuu sigay wuxuu sigay ku dhawaaday inuu islaamo ah, bal fiiri ninka gabaygiisi iyo waxa ku dhacay nasiib xumi iyo wixii laga rabay lagu islaami laha dhan buu ka hadlay ilahay waxdaanadiisi buu qiray rububiyadiisi buu qiray bacthiga yowma alqiyama labada ugu daran waa labadaasi gaaladu inta badan ay ka maagaan in ilahay keligii la caabudo iyo in la rumeeyo maa bacda almowt geerida wax ka dambeeya oo bacthi iyo nushuur iyo xisaaba arrintaa in la aamina muqtadaheeda lagu shaqeeyo xadiidka waa fi saxix muslim buu kusugay waa saxiix min riwaayati shariid bn suwayd thaqafi saxaabi jaliil weeyaane suwayd bn shariid baa shariid bn suwayd baa la dhahaa athaqafi saxaabi wey baabu man kariha algaaliba ninkii naca algaaliba aleyhi shicru algaaliba waxaa qaalibka aleyh korkiisa ashicru inuu noqdo waxa qaalibka ee mar walbaba daydankiisa ee ku hadal inuu shicr iyo gabay noqdo qofkii nacay gabayga waa xikmad sax laakiin qur-aanka ka xikmad badan xadiiska ka xikmad badan shareecadii diintii iyo dikrigii ilaahay ka xikmad badan oo ka qiimo badan marka inuu qofka gabyaaga gabaygiisa uu maanto dhan qooriyo maanto dhan abyaada shicirka uu meelaha la fadhiisto ka hadlo sax ma aha oo qur-aanka akriskiisi iyo juskiisi iyo wixiisa dhan uka tago marka alghaalib caleyhi shicir inuu noqdo rabo lama baahna xadathana cubayd llahi bn muusa qaal akbarana xadla ansani an ibni cumar an nabi sal slam qaal lan yamtaliya jawfu axadikum axadkiin calooshiisa inuu ka buuxsamo qayxan qayxan min qayxi yani inuu buuxsamo lan yamtaliya jawfu axadikum inuu buuxsamo qayxan min qayxi inuu la buuxsamo khayr lah waxaa u khayr badan min an yamtariya inuu inuu buuxiyo shicran garay ama yamtariya inuu buuxsamo calooshii shicran min shicran la buuxsamo tmis ka dhigto qeyxan iyo shicran labadaba ku wanaagsan tahay dayib inuu qofka calooshiisa shicir ka buuxsamo intuu buuxsamo weliba waxa ka buuxsamayo uu noqdo shicir ayaa maaragtay waa waxaa u dhaanta inuu calooshiisa ay buuxsanto oo eh, muxuu ahaa qeyx u ka buuxsamo qeyx waa malax wey akramakum llah oo qofka yani amraad iyo cuduro xunxun oo xabadkiisi uu fasahaado oo cuduro ku dilaacaan oo t b iyo qaaxo iyo cuduro urug waxaasa ku dhaco taasaa maaratay oo saa ku dhinto isagoona dee aan iyo dembi iyo waxba ku dhicin saasaa ku dhintaa u dhaanta inuu gabyaa shaacira noqdo oo kawaas u gabiyo kuwa u gabiyo waxaan jirin sheego oo dadka uu wax ku caayo kuwa ku ammaan ammaanaya mudnayno waxaas maaratay taas waxaa weye waa laga fiican yahay marka musanifka wuxuu baabaystay bukhaari si uu isku waafajiyo axaadiistii kii aan soo maray ina min ashair alxikmi iyo midkan la yiri madax u dhaantaa ayuu wuxuu yihi man kariha alghaalib caleyhi shicru waa qofka lacaayo waa kee waa qofka shicirka uu haalib u noqdo qur-aan ma akriyo dikriga ilahay lama imaado wax badan shicirkaana mar walba waa un ka hadlaayo hobollaan nahay iyo suugaan baan nahay iyo murti iyo madadaali iyo waxaas habeen maalinba la mudaawaneeno laiskugu imaano dadka laisku keeni oo waxaas la shubi oo waxaas marka shaqada noocaas ninka wadiifo ka dhigtaa asagoo iska dhinta dhaanta oo weliba maaratay eh, t b iyo urug u dhinta ayaayaa udhaamileed saasa udhaamileed adiku ah, xadii saxiixa weeyaan laakiin hadduu xikmad isticmaalo oo isaga oo howlihiisi wata waajibaadkiisi iyo xuquuqdii iyo dikriga ilaahay uu laakiin xikmada shicirkana mararka qaar oga faa'ideeyo waxba dhib male marab marbaaba cilmiga lagu xumbaaraabad waarate intaasoo kitaaboo eh, nathri ahaabaa nadmi loo bedeli si uu usahlanaado xifdigiisa iyo istixdaarkiisa iyo soo qaadashadiisa si u fududaado u sahlanaado ilan waxaa weeyaan sida loo xifdinayo shicirka iyo nashaa-ida ah, manduumaadka nahriga way yar adagtahay in loo xifdiyo qaala alimaamu lbukhaariyu raximah llah qowl llahi caza wajal ilahay qowlkiisa uu yahy washucaraau yatabicuhum alghaawuun kuwa shucaradaa ah yatabicuhum waxaa raaca alghaawuuna wa raaca quwaat nnaas kuwa dadka qowqaa'iyiinta ah ee ehlu dalaalka ah ee maradada ah kuwaasaa raaca waxaa kala ah rumada quwaada maradatu shaydaan cusaatuljini shaydaan kuwooda maradada iyo jini kuwooda caasiga kuwaana way raacaan oo waxaan wanaagsanayn bay rabaan inay dadka intii lagu dhaho haddeen iyaguna usacbatumaan loo durbaantumo waa shaqo shaydaan shaqo shaydaan weeyaan oo gabayga iyo heesaha iyo waxaas o dhanba jiniga shaydaanka ku shaqaysta waxaana waxaa looga leexiyaa dikriga ilaah iyo qur-aanka waana bariidu zina xumaanta iyo waxaasuu sabab u yahay xadathana isxaaqu qaala akhbarana cadiy بن xusein qaala xadathani abi an yaziid naxwi can cikrima can ibn cabaasi radi allahu canhuma qaal washucaraau yatabicuhum lgaawuun kuwaasaa raaca ila qowli wa anahum yaquluuna maa laa yafcaluun shucaraau yatabicuhum lgaawuun alam tara anahum fi kuli waadin yahiimuun miyaadaan arkin buu ilahay leeyahy subxaana wa tacaala anahum kuli waadin fi kuli lagwin lagwi kasta iyo fi kuli qiilin waqaalin wax kasta oo xumaana inay yahiimuun yahuuduun dhexgelayaan titimbanayaan wax allaale wixii laqwa dhan bay dhex tiimbanayaan fii waadin wa anahum yaquuluun inay ku hadlayaan ma laa yafcaluun waxayna sameynaynin waxuunan ahayn raganimo unan ahayn buu sheegan wuxuuna soo jebinayn buan soo jebin wuxuuna arkin buu dhi waan arkay wuxuun maqal buu dhi waan maqlay wuxuuna xifdisan bui waan xifdiyey wuxuun maaratay uunan qof ku ogeyn buu dhi waan ku ogahay yaquuluuna maa laa yafcaluun waxayna sameynaynin bay ku hadlaayaan oy sheegayaan fanasakha min dalik ilahay waaa waa nasakhay wastathnaa aayaddaa waa nasakhay wastathnaa naskigan asalka culmada kuwooda qudaamada waxay u isticmaali jireen taksiiska taksiiskay naski u isticmaali jireen marka shucaraa yatabcuhum lgaawun iyo arrimahaasi waa jiro waay laakiin cumuumkaasi waxaa laga soo taksiisini ila ladiina aamanuu marka ila ladiina aamanuu waa taksiis ilaadaasad garanba adawaatu taksiis baa la dhahaa oo mukhasiska waxaan kusoo maray usuulka inuu uqaybsamo almukhasis almunfasil walmukhasis almutasil ayuu uqaybsamaa almukhasis almutasilki waxaa kamid ahaa ilaada iyo shardiga iyo sifada iyo xaalka iyo ya kamid ahaa marka ila aladiina aamanuu waa mukhasis istidnuhu shay cumuumoo lasoo sheegay ayaa wax laga soo reebayaa marka ila aladiina aamanuu kuwa ayagu qaawin uma raacaan e, mana aha wax kuwa ku hadla waxayna samaynaynin waa mu'miniin kuwan ayaga ah ila ladiina aamanuu wacamilu saalixaat camal wanaagsanna bay la imaaneen wadakaru llaha kahiira soo ma artid dikri ilahi kuwan markay qaawiin noqdeen oo dikrigahi ka tageen kuwan dikriga ilahi bay badinaya waa gabiyaa waa shaacir laakin dikriga ilaahi iyo quraan akriska kama mashquulin waintasaruu min bacdi maa dulimuu markii la dulmiyey kadibna way gargaarsadeen oo way argoosteen oo cadada iyo dalamada iyo gaaladay ku difaacaan gabaygan iyo mubtadicada iyo ahlunifaaqa wasayaclamu aladiina dalamuu aya munqalabin yanqalibuun marka saasuu ilahi ka hadlay subxana wa <coughs> marka fanaska min dalika waxaa wey istuniya wtusa waxaa la khasisay cumuumkii la yihi washucarau yatabicum lqaawun ilan ashucaradaas asha ku jirta waa cumuume cumuumka ayadaa jamiic shucaraa yatabicum lqaawun bay noqon lahayd cumuumkii waxaa laga soo khasisay ila aladiina aamanuu kuwa mu'miniinta ah oo ayagu qaawin ayna raacaynin walaa yaquuluuna maa laa yafcaluun aan ku hadlaynin dikrigi ilaahayna aan ka gaabinaynine dikri ilahay badinay weliba xagga diinta difaaceeday u taagan yihiin mar walboo intisaar iyo gargaar ay diintu gargaarayaan baa lagu yaqaanaa kuwaas kuma jiraan iyagu <clears throat> marka waxaa laleeyahy marki ay intaa hore ayadda soo degtay yaa shucaraau rasuulillahi shucaraau muslimiin saxaabadii yaa imaaday cabdullahi bn rawaaxa iyo xasaan binu thaabit iyo kacb binu maalig iyo ayagoo oogaya ayaa imaaday ilaahay wuxuu ogyahay bay dhaheen inaan nahay shucara marka qaawuunba anagana na raacda xumaanun baa markaas kuwa halaagsa waa halaagsanay soo ma aha markaasuu ilahay wuxuu soo dejiyey subxana ila aladiina aamanuu camilu saaliaat wadakaruu laha kaiira wantasaruu min bacdi ulimu aayaddaas halkaa soo degtay maya waxaa layidhi idinku kuma jirtaan waa lasoo reebay baabu man qaala qofkii yidhi ina min albayaani sixran ina min albayaani cadaynta waxaa kamida sixran sixir baa kamida ama ina min albayaani sixran sixir wey ina sixran baa kaamid min albayaan gabayga qofka bayaankiisa iyo cadaynta iyo faseexadiisa iyo gabaygiisa sixir buu noqon karaa marka marna waxaa loo keenaa fi macradi dami marna waxaa loo keenay fi macrad lmadxi haddii bayaanku iyo faseexadu ay tahay xaqa in lagu caddeeyo diinta lagu difaaco shareecada lagu bayaamiyo wanaag loola jeedo wacdi iyo waano loola jeedo hadduu yahay waxaa waay waa bayaan mamduuxoo la ammaanayo wey hadduu laakiin yahay in xaqa qofki laga leexiyo baatil loo leexiyo sharkii xumaanta eh, wanaagi laga soo leexiyo shar loo leexiyo wixii markaa xumaan ahaa ee qofka loo soo leexinayay waxay ka dhigan tahay isagoo la indhasaraxaadiyo oo kaloo sixir leanna sixirku waxaa weeyaan in qofka maaratay xaqaaidii la bedelo xaqaaidii la bedelo oo tamwiih lagu sameeyo oo qofkii marka wax aan sax ahayn uu sax u maleeyo iyuu sixirku keenaa sidaasoo kale qofka gabyaaga haduu gabaygiisa xumaanta u eedaysanaden xumaanti uu wanaag kaaga dhigo su u ammaanayo ama wanaagiina uu xumaan kaaga dhiga kaa cararsiiyo sixir buu kamid yahay xadathana halkaa way jushabahu xadathana caarib abu nucmaan qaal xadathana abu cawaana can simaakin can cikrima can ibni cabaas ana rajulan ow caraariyan nin ama nin reer baadiyaha ama nin iska caadiya midku aadaba ata nabiya nabiga alayh salaam buu u yimid fatakalama bikalaamin bayin hadal cad oo faseexa leh oo kala dhegdhegin leh ayuu ku hadlay faqala nabiy sal slam wuxuu ina min albayaani sixra caddaynta qaarkeed sixir wey wa ina min ashicri shicirka xaggiisa qaarkiisa xikmatan xikma ku jirto xikmo wey saxiix wey xadiidkan wa haddii marka ninkaa uu adeegsaday bayaankiisa iyo caddayntiisa inuu xaq uu ku reebo baatilna uu ku difaaco waxaan wanaagsanayna uu ammaan uu siiyo u ammaano taa wey midka la diidan yahay wailaa bayaankan iyo caddaynta iyo faseexada iyo wanaagga lagu cadeynayo ilahay baa nagu manaystay subxaana watacaala ah, ilahay waa nagu manaystay khalaqa alinsaan callamahu lbayaan ilahay baa insaanka intuu abuuray wuxuu baray albayaan marka bayaanka noocaas oo kale ee ifsaaxa ee xaqa lagu cadaynayo waxa qofka gudihiisa ku jira uu ku cadaynayo taas waxa weya waa amaanan tahay wanaag weeyaan dhibaato ma laha takalufna aan ku jirin iyo iska keenkeen iyo muxuu ahaa inuu qofka isku kalifo oo wax si sahlan uu dhihi lahaa uu aad iyo aad iskuu kalifo xadathna ibrahim ibn mundir qaal xadathani macan qaal xadathani cumar ibnu salaamin ana cabdilmalik ibn marwan dafaca waladahu ila shacbiy cabdilmalik ibn marwan oo kamid ahaa nimankii madaxodaha bani umaya dafaca waladahu caruurtiisa wuxuu u dhiibay ila shacbi shacbi buu dhiibay camr ibnu sharaxiil shacbi saasii yeeri yeeli jire ninka culummada ah ee mucalimkaa ah ee dadka waxbara iyo caruurta ugeysan jireen qur-aan inuu barakeeyo aana looguma geysan jirine waa inuu tarbiyeeyo oo edbiyo oo xataa uu haabka muxuu ahaa habdhaqanka o dhan ka hagaajiyo habdhaqanka o dhan ka hagaajiyo timaha adi ska hadlaysayn timaha laga hagaajiyo war timaha iska hagaaji la dhaho cidiyaha hadduu ka xuman yahy cidiyaha iska hagaaji la dhaho socodka kaa xun labiskaa kaa xun sidii islaamka u labiso edbintaas oo dhan ba qaab ufadhiga iyo qaab hadalka iyo qaab barashada iyo wax oo dhan yaa la beri jiri marka muadib muadib baa la dhihi jiray muadib ayaa la dhihi jiray edbiye cilmigaa iyo edibtii tarbiyadii tacliimtu iskugu dhex wadi tarbiyad iyo tacliintii marka ilmihiisi wuxuu udhiibay shacbi camr bnu sharaxiil ashacbi min saadaati taabiciin kamida ah. faqala wuxuu yihi calimhum shicra shicirka bar yamjudu yamjudu yani sharaf ha yeeshaane majdi iyo qofka sharaftiisa iyo waayihiisi iyo hidihiisi ayuu qofka maaragtay ayuayuu garanayaa marka gabiyadii iyo wixii marka saxaabada iyo salafka iyo ghazawaadki iyo siiro siiradii nabiga alay salam saxaabada iyo waxaasoo dhan waa majdigii qofka wey wayunjidu injaadkuna waxaa weeyaan de waa difaacii iyo wax utarida dadka oo wax taray oo la difaacay iyo majdiga in la difaaco yaa injaad la dhahaa wayunjidu wa adcimum quudi allaxma hirib marka inuu ninka boodhin lahaa oo de cuntana meesha ku haystay ayay unbay noqonaysaa haddii de macalinkii la dhaho wakaa ilmihii bar cuntadiisii wixiisana wakaa halkaasa loogu sameeyo dee hilib ugu dar waaye wa adcimhum laxma hilib bar hilibka quudi tashtad quluubuhum quluubtooda ha adkaatee <coughs> qulubtooda ha adkaatee oo dad maaratay eh, xayawiye iyo quwe iyo nafaqa leh ha noqotee hilibka iyagana oo dee hilibka xoolaha iyo geela iyo ugaadha iyo waxyaalahaasi waxay saameyn ku yeeshaa qofka maaragtay eh, dhaqankiisi iyo dabeecadiisaba dabeecadiisa iyo dhaqankiisa waxbay qeyb bay ku yeelanaysaa geelada geelaasi ka dhexlayaan dhaqanka eh, dadka maaratay ugaadha iyo waxaa daba orday waxay ayaguna sidoo kale wabawabaa iska jira mujanasa waxbaa laxma tashtadda quluubuhum wajuza ka jar shucuuran timaha tashtadda riqaabuhum riqaabtooda iyo luquntooda ha adkaatee timaha ka gur marka waxaad moodaa dee waa artay ilmaha markuu dhashay yixdaa laga xiiraa ilmaha markuu dhashay saa u dhashaba timuhu ku dhashay ee bisleyda bisqoleyda waa laga xiiri timihii baa u adkaani tima adag baa usoo bixi madaxii baa u adkaani sidaasa marka timaha oo la jaro wajaalis bihim la fariisii clyat rijaal ragga kuwooda sare ragga kuwooda sare ee khiyaarta iyo la fadhiisii yunaaqiduhum lkalaam hadalka maaratay ha kula eh, doodaan oo munaaqada iyo muxaawara iyo eh, mxu ah arrimahaas ha ka bartaane ah, munaaqadada waxa weeyaan naqdiga waxaa la dhahaa in maaratay eh, naqdina waa la dhihi kara naqdina waa la dhihi karaa qofka inuu uu leeyahay aragti uu wax ku fahmo waxna ku difaaco waxna ku doodo wixii saxna uu ka qaato wixii kalena uu maya ku dhihi karo daciif isnaad wey xadiidku agga kale cumar bnu salaamkaas waxaa lagu tiriyaa inuu yahay majhuul ninka la yirahdo cumar bnu salaam marka waa iska daciif wey baabu maa yukrahu min ashicri <clears throat> waxa shicirahe la naco oo shicirka kiisa la nacaayo waa kee waa ka hadda aan wanaagsaneyn xikmad ku dhisnayn xadadana qutayba bnu saciidin qal xadadana jaric an acmash an cmr bn murata an yuusuf bn mahikan an cubayd bn cumayr an caaisha radi allahu canha an nabi sal slam qaal ina acdama annaasi jurma dadka kuwa ugu dembi weyn weliba dembiga waaweyn usii dembi weyn insaanu waa qof shaacirun gabyaa ah oo yahjul qabiila qabiilo caay min asriha dhammaanteed warajulu nin intafaa diiday min abihi aabihi labadaasa ugu dambi weyn nin qabiil dhan caay waa gabyaaga way isticmaala reer dhan buu caaya <coughs> soo ma garanaysaan gabayga gubada dhihi jiray guba mataqaanaan dhalinyarada ma garanaysaa mari maynaan qarsanin guba googolki iyo waxaas kujir wax laga aristo waad ku arkaysan silsilad dhan weeyaan gubaa la yidhaahdaa qabaayil baa iscaayaya waxba la isku qabiil dhan ayaa lacaay kiisa saalixaha kiisa wanaagsana kiisa horeena giddig waa lasku dulqaaday ree hebel baa la dhihi kaas wa acdamu nnaasi jurma kuwa ugu dambeey weyn wey kuwa ayaga ma banaana waxaana yeelay de dad wanaagsan ayaad wax ka sheegaysaa ku aan mudneen in wax laga sheego ayaad wax ka sheegaysaa dayib ku reerkiina ahoo aan waxba ahaynna waad ammaani ah, oo waxbaad ka dhigi marka waa dembi weyn wey iyo ijxaaf iyo xadgudub iyo baqyi wey tan labaadna wa rajul intafa min abi abihi buu diiday ma dhalin yiri ah, abihi buu yii ma dhalin oo inkiray oo diiday waa iyadana waxa weeyaan waa jazaarnimo waa nicmadii abaalkii oo la galay oo abihi waalidki u galay oo uu inkiray oo diiday kufrigii buu noqonaya xadiika xadiista qaarkood waxa kuso aroortay inuu yahay kufri iyo gaalnimo qofka waalidkii man raqaba can abihi ninka abihiis naca oo diida gaaloobaya baabu kathratu lkalaam hadalka badan <clears throat> macno iyo faa'iida xiigmad midna aan ku dhisnayn ah tashaduq baa la yidhaahdaa iyo balaaqa iyo bayaan iyo sti nabiga hadda ku tilmaamayay mxua sixirka ku tilmaamayo kale ah on la baahnin xadathana cabdالlah بn mحamed qal xadathana abu camir alcaqadiyu qal xadathana zuhayr can zayd bn aslam qala samictu ibn cumara yaqul qadima rajulaani laba nin baa kasoo galay min almashriq mashriq bay ka imaadeen xagga dhulka markii madiina la joogo mashriqda madiina ciraaq wey waa dhanka ciraaq way najdi baa lasii mari ciraaq dhulkaa weeyaan waa meeshuu nabiga farta ku fiiqay sala allah alيh waalih wasalam firaq daala badankood xaggaasi ka imaadeen xumaanta iyo fitanta iyo shartoo dhan halkaas u badneed laba nin baa xagga ka yimid zabarqan iyo camar bin ahtam zabarqan iyo camar bin ahtam baa bacd riwaayaat ay ku tilmaameen inay labadaa nin lakala dhihi jiray laba nin oo faseexo badan oo maaratay murti badan bay ahaayeen oo laakiin kabadbadin iyo buunbuunina way la imaadeen iyo waxaan loo baahnayn inay ku dardaraan khatiibaani oo khudbeynaya calaa cahdi rasuul xilliga nabiga alayh salaam laba nin oo khatiibaan khudbada yaqaana iyo gabayga iyo muxuu ahaa hadallada khudbada ah khadiib mufawah waa la dhaho fasixa iyo waxaas calaa cadi xilligii nabiga alayh salaam <clears throat> ayay imaadeen faqaamaa markaasay istaageen intay nabiga ag istaageen fatakalamaa markaasay hadleen nabiga alayh salam wagtiisa uma qacaddaa markaasay fadhiisteen dee wax hadala sii daayeen oo sajci iyo balaaqo iyo murti iyo alaab isdul saarana wa qaama thaabit bnu qays khadi bnu qay thaabit bnu qays baa istaagay khadiibu rasuulilah gabayaagii nabiga khadiibkii nabiga alay salam khadiibkii nabiga oo markii nabiga alay salam wafdi u imaadaan intuu nabiga xoogow muqadimaha sameeyo ujeedada iyo waxa ka hadlo yuu dhihi jira wixii faahfaahina waxaan inaga tagay thaabit ibnu qays markaasuu deen isagu aad u faahfaahin jiray fatakalama waa hadlay thaabitna facajiba annaas dadkii waxay la yaabeen min kalaamihima labadii nin hadalkoodii waa weli si dhadhansan oo maaratay dadkii loo leexdayba xaggaba loo leexdayba faqaama rasul sal slam ba wuxuu yihi qaama rasul baa intuu istaagay alayh salam yaqdu isagoo khudbeen faqaala yihi ya ayuha naas dadow quluu qawlakum hadaladiina ku hadhadla laakiin iska ilaa hadaladiina caadigaa laga hadlaya hadalka caadiga en waxba takaluf lahayn oo aan lahayn in xaqa laga leexdo wax kale aan la bumbuuriyo hadalkaa iskaga hadla hadal qawlakum almuctaad hadalkiina caadiga ee muctadilka dhexdhexaadka ku hadla fainama fainamaa lkalaami hadalkoo la jeexjeexo min ashaydaani bu kamid yahi tashqiiqulkalaami hadalkoo la jeexjeexo min ashaydaani shaydaan ka ahaaday tashqiiqu waxa weeyaan yani waa tawsiica hadalka in la waasiciyo oo qaarkiiba qaar haddana laga sii fasiro oo hal kelimo oo hal kelimo toban macno toban macno loosii fasiro oo hoos loosii dhigo oo alfaad gariib oo dadku aynan aqoonin mararka qaar liistiqdaam saba la adeegsado camalu shaydaan wey a ah, leanna qofka mutakalimka wuxuu noqon qof been ku hadla mubaalaqa aan loo baanin asal aan lahayn la imaada waxaana waa shaqo shaydaan uma qaala rasul lahi sal slam ina min albayaani sixra caddaynta qaarkeed sixir wey <coughs> sixir bay noqdaa qaala raximah llahu tacaala xadathana saciid bin abi maryam qala xadathana maxamed bnu jacfar qala akhbarani xumeyd anhu samca anasan yaqul khadaba rajulu cinda cumar nin baa khudbeeya cumar agtiisa fa agtar alkalaam hadalkii buu badiyey wax yaroo lagasoo lagu soo kaa bilaaba hadal yar sidii salafka lagu yaqaanay hadal yar oo sii badnayn bay aan jireen hadalkii markaasuu dheereeyey oo aktar min laazim waxaan loo baahnayn fa aktar alkalaam faqaala cumar baa wuxuu yihi ina katrat alkalaami hadalka badan fi lkhudabi khudbooyinko hadalka lagu badiyo min shaqaashiqi shaydaani shaydaanka doobadiisa way ka tahay shaydaanka doobadiisa shaqa shaqa shaqshaqa waxaa la dhahaa doobada dooba ma taqaanaan ritiga soo mayn arkin ritiga midna doob buu leeyahay midna goray baa la dhahaa mid waxaa weeyaan ningaxan baa jira oo intuu si walba isku kuuso waxba kasoo baxayn oo doobadiisa ay soo dhaceynin baa jira ka asaga waa cilbuquuq buu qabaa midka kale waxaa weye doobadu soo ridani a bahal marka intaa leeg oo garaangarsan oo afuufan ayuu soo tuurayaa oo cadyada iyo wixii o dhan iyo xunbada ay wadato ka markaa waxaa weye ninkan asaga khatiibka ee hadalka faraha badan shubaya waa ratib doobey wey rati doobey wey in yar oo kooban afkiisa mgiisa afkiisa mugiisa inuu ku hadlay heede inuu doomo rido ma ahayn marka waxaa weya dee dadka qaar oo hadallada aan loo baahnayn oo fara badaan oo e, tacjiiz oo lagu daalayo oo kaasaa la diidaya saxiixulisnaad gaar ahaan dee khudabka iyo xilliga dadku ay iskaga baahan yihiin wax yar oo kooban oo macno leh oo la fahmi karo ee aan u baahnayn in wakti dheer dadka laga dhumiyo aan u baahnayn waqti dheer sida dadka khudabada qaarkood yubtiluun mubtaluun fi hada way ku ibtixaaman yihiin ku ibtixaaman yihin ilaa warqadiisa halkeeda u gaaro ama af soomaaligiisa meesha u dambeysa u gaaro kuma kuma sii deynayo kuma sii deynayo walidalika baad maqlaysaa waa lagu dheereeyaa iyo ka leexdaad maqlaysaa marka qaar nabiga alayh salam waa kii yiri alayh الsalaatu wasalaam ina dula salaati الrajuli wa qisara khudbatihi mainat min fiqihi sala اllahu alيh wasalam qofka khudbadiisa inay gaaban tahay salaadiisana ay ka dheer tahay taas waxay tusaysaa fiqiga iyo fahamka qofka diinta ufahansanyahy lakiin marka khudbadii intii la dheereeyo salaadina inacdeera lagu tukado waa cagsi waayo waa ladabamariy waa lasdabamariya hawshi xadathana axmed bnu isxaaq qala xadathana yaxya bnu xamaad qala xadathana abu cawaanat alwadax can casi bni kulayb qala xadathani suhayl bn dhiraacin qaala samictu abaa yaziidin baan maqlay o macan bnu yaziid ana nabiya sala la alay slam qala wuxuu yii ijtamacuu fi masaajidikum war kusoo kulma bal masaajidkiina kusoo aruura wakulama ijtamaca qowma markay qolo soo aruuraan falyudinuuni hay soo ogeysiiyaano intaa soo aruurtaan masaajidka imaataan markay soo aruuraan koox imaato iisoo sheega saasuu nabiga nagu yiri alayh salaam fa ataana markaasuu noo yimid buu leeyahay macan nabiga alayh salaam ataana nabigaa noo yimid awala man ataa dadkii qofka u horreeyay nabigu noqday sal allah alay wasalam ataana waa noo yimid awala man ataa qofka imaada qofka u horreeyey waa fursad inuu nabi maxamed alay salam kusoo dedegay dirba ku imaaday markaasay ku farxeen fajalasa markaasu fadhiistay fatakalama mutakalim mina mid naga hamida unbaa hadal la booday takalama waxaa hadlay mutakalim mid hadlay mina naga mida uma qaala wuxuu yihi ina alxamda lilah aladi laysa lilxamdi dunahu maqsad walaa waraahu manfad gabay meeshan hadal nashra oo muqadimadan uu la yimid xamdigi laftirkiisibu wuxuu la yimid taxjiir in alxamda lilah ilahay ma xamdi iska leh laysa lilxamdi xamdiga un usugnaana duna sokadiisa maqsad meel maaratay yool ah walaa waraahu gadaashiisana un ahayn manfadun meel manfad uu ka baxo hadalkan marka xoogow wuxuu og yahay in taxjiir uu ku jiro oo ilaahay xamdigiisi la xajiray oo xamdigii ilaahay subxaanahu watacaala la yihi meel uu hal meel uu ku ekaado iyuu leeyahay meel uu ka baxo oo utawasucana maba laha meel utawasucana maleh waa kooban yahay bay ka dhigan tahay duna duna laysa lilxamdi dunahu maqsad yani meel maqsada oo uu ku ekaado walaa waraahu gadaashiisana manfadun meeluu ka baxo meeluu ka baxo malaha meeluu ka baxo ma laha maqsadna ma leh manfad iyo meeluu ka baxana ma leh muxuu ya markaas waa kooban yahay waay saasay kusoo fadhiisan markaasuu faqadiba nabiga carooday faqaama waa istaagay intuu carooday buu kacay meesha ka kacayba fatalaawamnaa baynana talaawamnaa yani sirnaa yaluumu bacduna bacda fatalaawamna waan iscanaananay baynana dhexdaanadi annaga baa iscanaananay oo qaarkaan qaarka kana canaantay oo fursaddii nabiga calayh isalaatu wasalaam noo imaada maxaa naga hadlisiiyey ninkan muxuu ahaa faqulnaa waxaan idhi ataanaa waa noo yimid nabigu awala man ataa <clears throat> qof ka horreeya imaada buu noogu yimid markaasuu da ninkan hadal sii daayay oo nabiga naga carooda naga tegay fadahaba ilaa masjidin aakhara masjid kaluu aaday nabiga aleyh salaatu wasalaam iyo meel kale fajalasa fiihi waa fadhiistay faataynahu waan ka daba tagnay waan u tagnay fakalamnahu waan la hadalnay yan waa barbaryeen oo nabi allo raalli ahow fa haddana u yimid macanaa maca faqacada wuxuu fadhiistay fii majlisihi meeshiisii hore aw qariiban wax u dhow min majlisihi majliskiisi hore meel u dhow ayuu fadhiistay nabiga aleyh isalaatu wasalaam marka hore waa ka tegay kadib usoo laabtay uma qaala wuxuu yihi aamdu nabiga alay slam baa dhihi alxamdu lilah aladi allihii maa shaaa wuxuu doono jacala yeelaya beyna yaday hortiisa wamaa shaaa wuxuu doonana jacala yeelaya khalfahu gadaashiisa yani waxay ka dhigan tahay anta almuqadimu wa anta almuahiru ayay ka dhigan tahay jacala maa shaaa wuxuu doono jacala wuxuu yeeli bayna yaday hortiisa yuqadim wamaa shaaa wuxuu doono jacala wuxuu yeeli khalfahu qadayashi yuahir marka xadba ma leh xamdiga ilahi subxaanahu watacaala xad ma laha wa ina min albayaani cadayntana waxaa kamid ah sixran sixir uma amaranaa markaasuu diintina amray calamanaana baray waxaan rabnay noo sii waday sala allah aleyh wasalam marka hadalkaa ereygaa nabiga uu nacay alayh salaatu wasalaam kaanahu nabiga inuu arkay inuu ninkan isagaa ku sameeyey taxjiir iyo xajri iyo gaabin iyo koobid xamdiga ilahay waasac ahaa subxaana wa tacaala ilahay xamdigiisa waasac ahaa ayuu taxjiir ka dhigay laysa lilxamdi dunahu maqsad walaa waraahu walaa waraahu manfid manfad ayuu yiri xadiidku xasan xasan isnaad weye baabu tamani tamanigiibuu ku saabsan yahay tamani waa qofka inuu doono wax inta badan mustaxiila aalibka mustaxiil ah mararka qaar laakiin waxaan mustaxiil ahayn qofku wuu tamanin karaa waxaan mustaxiil ahayn wuu tamanin karaa tan hadda wuxuu ka wadana waa mid mustaxiilka aan ahayn wax dhici karo inuu qofku yidhaha allah waxa waxa maan helo xadathana khaalid bn makhl qal xadathana sulayman bn bilal qal xadathana yaxya bnu saciid qala samictu cabdallah bn caamir bn rabiica yaqulu qaala caaisha waxay tiri ariqa nabiyu nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa dhafray daata leela habeen habeenada kamid u dhafray dhafarka waxaa weya hurdadina kugu soo dhici weydo soo jeedo caawo dhan in caawa soo jeedo xoogo hurdada saxan weydo ayaa dhafar la yihahdaa ariqa nabiyu sal slam daata leyl habeen habeenada kamiduu dhafrayoo hurdada aynu kusoo dhicin oo uu soo jeeday faqaala nabiga alay slam ba wuxuu yihi layta rajulan alla nin saalixan wanaagsan min asxaabii kamida yaji-unii mu i imaado fayaxrusanii iwaardiyey alleyla caawa caawa nin wanaagsan oo saalix buu yihi nin wanaagsan oo saalix oo saxaabadeeda kamida oo ii waardiyeeya mu i imaado oo markii hore nabigu madiine uu galay sala allahu aleyh wasalam madiinana dabeerkaasi gaaladii iyo munaafiqiintii cadowgi baa jooga iyo kuwii kor ka imaaday ee ku daba joogay nabiga sala allahu aleyh wasalam ee daba socday waa kay uxud ugu imaadeen axzaab ugu imaadeen marka waardiyu nabiga u baahday caleyhi salaatu wasalaam id samicnaa waxaan maqalay sawta silaaxi isla markiiba waxaan maqalay hub shanqaarkiisaan maqalay hubka waa artay shanqar buu leeyahay qajaf qajaf qajaf qajafta qofka markuu socdo ayuu la shanqarayaa qofka markuu socdo shanqari oo hadduu seef seefti yahay iyo hadduu hubki kale yahayba marka shanqadhiis hubki baan maqalay isku dhacaas fa man haada waa kuma buu nabiga alayh salaam qofkan qaala wuxuu yihi sacdu ya rasuul allah sacd weeyaan waa sacd bn mali sacd bin abi waqaas radi allahu canhu ibn mali <coughs> waa sacd ya rasuul allah jitu waxaan u imaaday axrusukan aan ku waardiyeeyo inaan ku waardiiyaan u imaaday fanaama nabiy sal allah alay slam baa saaxday xataa samicnaa qadiida ilaa aan huuradiisa ka maqalo nabiga hurdaha kusoo dhacday waa saaxday ilaa uu nabiga ka quuriya sala allah aleyh waalihi wasalam ninka saxaabiga markuu imaaday oo waardiyaha u imaaday waa kii dhihi jiray waqaca fi nafsihi khawfun cala rasuuli illah fi saxiix muslim waqaca fi nafsii khawfun cala rasuuli illah fajiitu axrusu nafteyda waxaa dhacday cabsia nabig absaday nabigaan u cabsaday oo waxaa usoo dhacday nabi maxamed alayh salam waa keligii maanta rabu cadow usoo cadowga nabiga alayh salam u imaadaa markaasaan soo kacay buu yiri xadiidku waa saxiix waana intayna soo degin qawluhu tacaala wallahu yacsimuka min annaas ilahay baa dadka ka badbaadinaya nabi maxamedow marka uu aayadda soo degtay wuxuu nabiga taraka xiraasa waa iska daayay oo iswaardiyeyntii ixtiraaskii waa ka tegay ardayga bidada ilahay baa kaafiye waxba ha waarjeenina bu rasuulka sala allah alay wasalam sacad fadiiladiisa ayuu tusayaa ahamiyada <clears throat> dadka wanaagsan inay qofka ay ku shaqeeyaan dadka saalix ee wanaagsan ay waardi ku noqdaan oo ku ilaaliyaan ahmiyada laga qaadanayo qof isagaba shilin la dhaafsan karo ama muxuu ahaa isaga laftirkiisaba tawatur nafsia qaba oo aan degenayn tawatur nafsi qaba xabaddu meel kala wadaadayba kugu dhufan kara maaratay fulay ah isku dhex daadanaya la iibsan karo hadii la siilolin karo <coughs> ninka isaga ama adigaba ku bax ama muxuu ahaa saa yeel ad ogtiin madaxweyne dhan oo soomaali ay laheyd waa kii meel cidla lagu qaarijiye marka waxyaalahaas oo kale waa in iska ilaaliyo wey ayib baabun wuxuu ku saabsan yahay yuqaalu lirajuli ninka waxaa lagu dhihi waa lagu dhihi karaa washayi iyo wax iyo walfarasi faras huwa baxrun waa la dhihi karaa nin baa waxaa la dhihi hada rajul baxrun maxaa laga wadaa bicilmihi cilmigiisaa laga wadaa ama bisakhaaihi gacantiiso asa furan oo waa nin wax bixiyo oo baxr wey hebel waa la dhihi karaa baxarka marka waxaa la dhahaa yani wax alla wax waasaca ayaa baxr lagu tilmaami karaa bixintiisaa waasaca cilmigiisaa waasaca wa shay xataa shay dhulka dhulka waxaad dhigi kartaa baxar baad dhigi kartaa ada ujeedo ardun waasica dhul waasica adoo ka wada ama mehe biyo badan oo aan bad gaadhsiisneen oo mustabxara ya waxaad dhigi kartaa hada maaun baxru waa baxru yani waa ka wada waa biyo badan ayaad ka wadaa faraskii baa hada farasun baxrun xagga jariyaanka iyo orodka iyo socodkiis ayaad ku wadaa waxaasoo dhan marka been ma noqonayso been ma noqonayso waxaa weeyaan waa iska <coughs> macno iyo usluub ay carabtu isticmaali jirteen weeyaan oo shayga waasaca ah, ayay u isticmaali jireen baxar u isticmaali jireen allah wixii waasaca ayay isticmaali jireen xadathana aadam qaal xadahana shucb an qataada qaala samictu anas bin malikin kaana fazacun argagax baa dhacay bilmadiina magaalada madiina fastacaara annabiyu nabiga alayh isalaatu wasalaam baa wuxuu aariyeystay <coughs> faras faras buu caariyeystay liabi dalxa uu lahaa yuqaal lahu manduub la yihahdo magaciisa wuxuu ahaa faras socod gaaban oo cagajiida buu ahaa farakibahu nabiga alay slam faraskii buu fuulay falama qaala falamaa rajaca markuu soo noqday qaala wuxuu yidhi maa ra'yinaa min shayin waxba maana arkin wax laga dhibo dhibaato iyo cadow iyo cabsi ah maana soo arkin wain wajadnaahu faraskina waxaan helnay la baxran iyo baxr bad weyaan jarayaankiisi iyo surcadiisi orodkii u orday faras wuxuu ahaa socod gaaban laakiin nabiga alayh salaam barakadiisii markuu nabiga alayh salaam koray ayaa wuxuu noqday faras orod badan buu noqday barakadii nabiga taabatay sala allah aleh wasalam gacdii waxaa laga qaadanayaa nabiga inuu ahaa geesi shujaac ashjacu naas buu ahaa meel qaylo ka yeedhay cabsi ay ka jirtay oo aan ciidan iyo waxba ula diyaarsanin buu nabiga hore usii tegey waxaa kaloo laga fahmaya nabiga sala allah alay wasalam kartidiisa iyo sida uu go-aan qaadashadiisa ay ahayd maxaa yeele faraski xataa inuu faras curyi buu ahaa oo aan leeda ah oo aan la koora iyo waxba la sameynin muna ka sugin nabiga aleyh isalaatu wasalam markiiba waa ku boogay hadii xaalada iyo ay dhacaan in markaaba laga gaaro dab yar baa meel ka kici karo dabka intuuna ballaaranin markaaba laga gaaro la damiyo a ah, qayla yeedha laba qof ba isqabatay intii toori isgaran lakala jiido dirbo lakala gaaro oo indhaha laga fiirsanin eh, intay iska dilaayaan iyo intay wax isku dhacayaan iyo aan la sugin marka arrimahaas oo kale iyadana kartida iyo tayada tayada qofka ay tusaysaa waxaa kaloo laga qaadanayaa in lagu magacaabi karo xayawaankii iyo shaygii iyo waxaas baxar beenna aynan ahayn oo bimacnaa loola jeedo macno saxiix ah waa waxaa soca oo dheer oo oradba kada lagu jeedo macnaha saxda ah ayaa loola jeedaa qaala musanif abudarba cala laxni in laisku caayo laisku garaaco darba garaac caruurta iyo ardada iyo qofka maaratay lagu garaaco cala laxni laxniga hadduu laxni isticmaalo oo carabiyadii laxniyo oo uu wa eh, hagaajin waayo in lagu edbi lagu edbiyo ama wixii la baray hadduu qaban waayo xadathana abu nucaym qaal xadathana sufyaan can cubaydillahi can naafi qaala kaana ibna cumar wuxuu yadribu walada caruurtiisa wuxuu ku garaaci jiray cala laxni calaa irtikaabi laxni laxniga samaynta ay sameeyeen ayuu ku garaaci jiray oo haddii wax laxniyaan oo carabiyadii fasiixaheed luqadoodii carabigaheeda qurashigaheed ay barteen ee lagu dhalay ay waxyaalo kale oo ay kasoo qaateen mawaalidi iyo cajamka cajamka ay ku taafuraan wuu ku garaaci jiray hagaajiya buu dhihi jiray laxniga macnaha mathalan xuruuftii makhaarijtooda oo laga leexiyey iyo sifaadkooda laga dugo iyo nasb lmajruuri iyo jar lmansuubi iyo mxuu ahaa rafcu mansuubi iyo eh, eh, <clears throat> waxaas o dhan <clears throat> wixii marfuuca lakor wii lagoda wixi o dhan baa la xarim u soo wadagelaya laxrim u soo wadagel macnahana waa waa hallaabi karaa macnihiina wax kaloo kusoo bixi oo shayga hadduu hallaabo lafdigiisa u khaldamo macnihina waa khaldamaya qala xadathana musa qala xadathana xamaad bnu salamata can kahiir abi muxamedi can cabdiraxman bn cajlan qaala mara cumaru bn lkhadaab cumar bn khadaab radi allahu canhu wuxuu soo maray birajulin laba nin oo yarmiyaani wax garanaya laba nin wax ganaayo ogaan iyo waxay ganaanba waxbay tooganayeen faqaala axaduma midkood baa wuxuu ku yiri lilaakiri midki kale ilaakhiri midki kale asabta buu ku yiri asabta faqaala cumar baa wuxuu yihi suu laxni carab laxniga xun yaa shadu ka dara min suui ramyi toogta xun toogta xun waxaa ka daran laxniga xun buu yihi suulaxni laxniga xun yaa shadu ka daran min suui ramyi ganida xun waxbaad ganaysa waxbaad tooganaysaye inaad toogta aad gafto yaa ka yaa dhaanta inaad kelimada aad gafto muxuu ujeeda marka asabta markuu lahaa ya asabta buu rabay in loo soo oo saad ka dhigo soomaalida waxay dhahaan siniya saad waa la kala soocaa waa maamaa soomaaliyeed wey siniya saad waa la kala soocaa siniyo saad waa la kala soocaa isku makaarijta kala duwan yihiin makrajka ayay kala duwan yihiin daciifulisnaad wey xadiidka ma asaxayn cumar radi allahu canhu kama asixin laakiin macnaha in laiska hagaajiya wa ku jirta baabu rajulu yaqulu nin dhahaya laysa bishay <clears throat> waxbu wuxuu kudhihi waxba ma aha wahuwa yuriidu markuu leey laysa bishayna shay waa yahaye laysa bishayin yuctabadu buu ka wadaa wahuwa yuriidu wuxuu ujeeda anahu laysa bixaqin xaq ma aha laysa bishayin yuctamadu wayuctabadu wayucawalu calayhi shay la qaadan karo oo macno leh oo la ictimaado ma aha buu ka wadaa shay maaha markaas wax jiro oo jiro maaha hadda kaahin oo kale soo wadaaye kaahin wax jiro wey laakiin waxa uu ka hadlayo wax xaqa maaha wax muctamada maaha wax la qaato ma wax loo dhagraarciyo maaha wax la weydiiye ma aha taas agga sharca ma laga hadlaya laysa bishay fasali fa inaka lam tusalli oo kale wey salaadii ninka waa tukanaya salaadii muuqaalkeedi waxeeda laakiin lam tusalli bisalaati xaqaheeda sharcigeeda wanaagsaneed ee shuruudeeda iyo axkaamteeda muxua taasaa laga hadlayey Eh, waxyaala la anfinayo marka xaqiiqada iyo macnaha loola jeedo iyo macnaha fiican ee la rabe shareecada ictimaada loola jeedo ayaa jira den haddii la waayo la anfin ba sagoo dhan laysa almiskiinu maxaa la yidhi aladi taruduhu luqma wluqmatan watamra watamratan miskiin maaha waana miskiin markii dhanka laga fiiriyo de waxba ma haysto laakiin midka dhabta waa midka mutacafifkaa ee dhowrsan ee wixii loo gartay la siiyo u mooyeen wax kalaba aan weydiisayn waxaa weye layse shadiidu xadiid kale muxuu ahaa bisurca ninka legdinta badan shadiid maaha xoog badana maaha hadda xoog badana waay ninka muraqa weyn dadka legdaayo oog waa xoog badan yahay lakin maxaa laga hadlayaa midka dhabta ee ajri iyo thawaab laga heli ee macnaha leh ee xoogiisa uu wax taray waa midka cadhadiisa cadhadiisa hanta wey xadathana axmed ibnu saalix qala xadathana cambas ibnu khaalidin qala xadathana yunus can mishaab qala akhbarana yaxya ibnu curwata ibnu zubayr anahu samica curwa bnu zubayr yaqulu qala caaishatu waxay tiri zawju nabiy sala allah alay slam sa'ala sa'ala annaas dad ba waxay weydiiyeen annabiya nabiga calayhi salaatu wasalam can ilkuhaan kuhaankii bay weydiiyeen qofka cilmuqeybka sheegta ee waxaas saas weyaan waxaasa imaan doon waaas ka imaaday dhaha faqaala lahum wuxuu ku yidhi laysuu bishay waxba maaha wax xaqa o ay ku taagan yihiin ma laha waxay sheegayaan waxba kama jiro faqaaluu waxay dhan ya rasuul allah fa inahum yuxadithuuna waxay sheegaan bishayin wax yakuunu xaqan xaqa noqda waxba intay sheegaan buu xaqa waafaqaaye laysa bshay baa tiri faqala اnabiyu salى اlه alيه waslm wuxuu yihi tilka alkalimatu midaa waa kelimada min alxaqi xaqa kamid aho yakdafuha aljiniyu shaydaanu shaydaanka iyo jinka uu soo dafo oo malaa'igta kasoo dafo oo mustariqu samciga weeyaan malaa'igta oo dunyaha joogta iyo kuwa korka imaatay iyo wixii axkaam ahaaye ardada lagu xukumi lahaa iyo qaarkood ayagoo su sheeg sheegaya oo looxulmaxfuudka waa kasoo fulay looxulmaxfuudka waxba lagama soo heli karo mana gaari karo shaydaan laakiin markii makhluuqii uu soo gaaro malaa'igtii ah oo malaaigtu ay isu sheegayso jiniguna malaaigtaasu de awood la noolaan jira shaydaan wa is afgarane halkaasu kasoo yuu kasoo qaadanaya fa yuqarqiruhu markaasuu deena wuxuu ku sugayaa ku qururqurur dhihi biuduneey weliyihi udunay weliyihi weligiisii a weligiisii oo insigii ahaa ayuu dhegta labada dhegood kaga dhibcinaya kaga akrinaya kaga akrinaya waina shayaadiina yuuxuuna ilaa awliyaa'ihim awliyaadooda waa insiga wey marka fa yuqarqiruhu biudunay weliyihi weligiisa labadiisa dhagood ayuu deena nuunyu kaga dhihi ka qarqarati dajaaja dajaajada qarqaradeedoo kale qarqarada waxaa weeyaan dajaajadu tardidu sawt tardiidu sawt bay leedahay <clears throat> markay wax cunayso oo kale iyo markay mid kale ay rabto ina wax ugu yeedho iyo qurqurqurqurquru bay dhahdaa sidaasoo kalu deen wax noocaas oo kale oo jinigi yuu dhegta u saari annaga ana maqlayna fahmaynin ayuu dhegta u saari markaasuu qurqurqurquru dhihaya waxbuu sheegi markaasuu dhe waa lagu soo degay waxbaa la ii sheegay warkii waa la helay xagga arrinta halkaas laga soo gaaray hebel waa saas markaas waxaan shubaya deen ila dhegta loo saaray fayakhliduun intii loo sheegay ee uu jinigu soo xaday xaq aheed yakhliduuna waxay ku darayaan fiiha biakthara wax ka badan min miati kadiba boqol been wax ka badan buu ku darsan deena ilaan halkii yaa allow lagu soo helay baddaas yaa allah baa lagu soo helay dhankana shaqou rabaa inuu qabto maalin walba saf baa lagu jiraa xabadiina lama helaayo oo si xilliaab lagu soo helay marka dee dadkii waxaa rabaa in hawshooda lasii kala wado beentiibu marka ku hurgufi markaa hal xaba oo dena ruuh maalin sheegi xabadaasa markaa la xujaysan oo dhihi maalintaas waa markaa ku hadlayo sax weeyaan oo ninka nin la saaran yahay weeyaan waa nin tacdaarano waa owliye o waa saaxiir oo waa beelaalo oo muxuu aha shaydaan baa uwaxyooda ma dhahaan dadku asaga lasma dhahay waa oyaana ka gedmaynin jin wax ii sheegay ma dhahayo kaba gadmaysa ilena marka wuxuu leeyahay min allahi baa laga waxeeyaa waxbaa ii socda ilhaan bay ugu degeysa waxaasuu dhihi waa beentii bay kamid tahay iyado laftirkeeda xadiidku saxiix weeyaan qaala musanif baabu lmacaariidu macaariidi sarbeebka ayaa macaariid la dhahaa waa hadal qofka markuu dhahaayo markuu ku hadlaayo hadal laba macno keeni kara weeye qofkan uu la hadlaayo sibuu ufahmay asagana si kalou u isticmaalaya ayaa la yihahda xadathana aadam qala xadathana shucba can thaabit albunani can anas bn maliki qaal kaana rasul lah sal slm wuxuu ahaa fi masirati lahu socod uu nabiga alay slam ku jiray uu socday faxada alxaadiy waxaa gabiyey gabyaagii geela maarata u gabyaayey geeli kii u gabyaayey ee geela maarata waa loo gabyaayo marra socodka uu socdaal raba suu u dheereeya loogu gabiyo oo nooc baa loo saari kol waxa weeyaan xagga daaqa loogu gabiyo inuu si fican u daaqaa la rabaa mar xagga waraw iyo cabitaanka iyo muxuu ahaa ceelka uu ka cabaayey iyo darkaasaa la cabsiin oo alaab gaaraho uu yaqaano lagu cabsiyaa jirta oo gabaya mid walba meeshiisa loo saaray marka ninkan saga geeli socodkiisibu usaaray facad alxaadi faqaala nabi sal allah alay slam ba wuxuu urfud yaa anjesha anjeshow dhimri u dhimri wayxaka intuu canaantay wayxada waa iska kelima iska canaana bilqawaariir qawaariirta u dhimri buu yiri qawaariirta haweenkii buu ka wadaa haweenkii awrta saaraa ee hawdarka ku jiray ee awrta markii lagu gabiyay awrta way dhaqsan way degdegi inay soo dhacaano jabaan baa dhici karta dhinaca waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiraa iyaga laftirkoodu waa dad caatifadooda ay iska jilicsan tahay oo muyu muxuu ahaa saameyntooda ay sahlan tahaye haddii gabayga iyo waxa ay maqlaan laftirkooda waxaa ku dhacaya muyuul baa ku dhacaya inay yar iishaan oo muxuu aha waxa uu saameyn ku yeesho gabayga ah ayaa dhici karta <clears throat> marka waa tashbiih weeyaan qaruurood baa lagu shabahay liriqatihinna wa dacfihina can ilxaraka xaggaas awoodda iyo jismiga waa lagu dhahaa xaggan kale ee mxuuha dareenka iyo caatifadana ayaguna waa lagu tilmaamayaa in caadifadooda iyo dareenkooda uu daciif yahay oo isbedeli karo si fudud uu ku jabi karo ama lagu jabin karo sida dhalada iyo qaruurada loo jebiyo oo nin iskaaftahan oo faseexo badan baa intuu gabadhan u imaado waxba haynin iyo wuxuu ka dhaadhicini inuu yahay haliyey ninka reerkao dhanba u wanaagsan oo u cilmi badan oo u qiimo badan oo u khiyaarsan buu ka dhaadhicin aweena aragta hadda inuusa ahayn laakiin hadalkiisaasa yaa marka yaa bedelaya hadalkiisaasa bedelaya marka taasna waxaa weeyaan hadda nabiga alay slam wayxaka bilqawaariir gabdhihii oo qawaariir lagu tilmaamo waa sarbeeb waay waa sarbeeb iyo tashbiih weeyaan sida qaruuradaho kale bay meesha ka shabahaan walidaalika wuxuu dhihi jiray eh, saxaabada kamid a ah, eh, ama caaisha miyed radia allahu canha nabiga wuxuu ku hadlay hadal hadduu mid idinka kamida ah uu maanta ku hadlo eh, lagu ceebeen lahaa oo seed ugu magacowday gabdhaha oo waxa u dhahday xadathana xasan ibn cumar qaal xadathana muctamir qaala abi qaal xadathana ibn cumar can cumar fi ma shaka abi aabahay baa shakiyey buu leh aabahay baa shakiyey sanadka miyaa cumar ibn cumar mise hadalka soo socda labada waa ixtimaal annahu qaala wuxuu yihi xasabu mri'in qofka waxaa ku filan min alkadibi been ugu filan an yuxaditha inuu ku sheekeeyo bikuli maa samic wax kasta uu maqlay inuu qof wax kasta uu maqlay ku sheekeeyo been way ugu filan tahay see beentii marka looga badbaadaa qofkana uu danihiisa u furshadaa haddii xoogow hadal uu rabin siday tahay inuu u dhaho ama qofkii aqoonsan ama wax maaratay cadowba uu yahay oo uu rabo inuunan si beentina uu iska dhowri rabo asaga inuu rabo inuu ka faa'iidaysto macaariid iyo sarbeeb ayuu isticmaali qaala wa fii maa araa buu leeyahay saan u arko weli shakigii baa ku jira qaala inuu yidhi qaala cumar muctamir baa aabihii ka warinaya oo shaki wata wa fii maa araa saan u arko qaala wuxuu yidhi yani aabihii oo ah, sulaymaan binu darkhan oo ka warinaya cumar ama ibnu cumar midkood qaala cumar baa wuxuu yidhi amaa fi lmacaariidi sarbeebka miyuuna ku sugneen maa yakfi lmuslima wax muslimka kaga filan min alkadibi beenta wax beenta kaga filan qofka muslimka miyuuna sarbeebka ku sugneen waa ku sugan yahay oo markaad been qayaxan sheegi laheed sarbeebba sarbeebba iskaga hadal sarbeebba iskaga hadal waxaan soo miithaalinay labada qof markaad maslaxaynayso haddaad tirahdo hebel waa kuu duceynayey isagoo kuu ducin baan maqlay marka duco gaaro ah, isaga u ducinayana kamada maqale duca caamaho muslimiinta loo duceynayay iyo saalixiinta ayaad maqashay isagana saalixiintu kamid yahay halkaasaa marka ujeeday markaad markaad dhihi laheed hebel wuxuu ku yiri hebel eh, muxuu ahaa eh, waa geesi buu ku yiri iyo wax kale oo markaas been qayxana intaad dhihi laheed waa kuu duceynayay haddaad tirahdo soo galay xadathana aadam qaal xadathana shucba can qataada can بن bin cabdillahi bn shakhiir qaal saxiibtu cimraan bin xuseen baa la saaxiibay ila basra ilaa basra ayaan la socday famaa ataa calayna yowm maalin nooma imaanin ilaa anshadanaa fiihi shicra shicir buu noo akrin jiray cimraan mar alla maalin walbaba xoogo shicira ayuu oo cajiska iyo daalka iyo waxaasaa laskaga tiraayo laskaga dhibaa oo mararka qaarkood naftu malaala iyo cajis baa ku dhici quraanka laftirkiisi baa layidhi iqra'u lqur'aana ma talafat bihi quluubukum intii qulubtiina u dumbayso ood nashaad u leedihiin quraanka akhriya marka faida khtalaftu faquumuu canhu ka istaaga marka haddii uu shay aad ku daasho shay kalea kuu banaan mararka qaarkood naftu waxay iskaga baahan tahay tarwiix iyo xogow in la fahmo geliyo cajiska laga saaro ayaa iskaga banaantay lakin wax mubaax waa inuu yahay wax mubaaxa gabaygii oo kale iyo soo geli kara iyo xigmooyinkii iyo eh, eh, qisaskii iyo amthaashii iyo maahmaahihii iyo waxyaalaha mararka qaar waad geli kartaa marka cajiska kaa baxaan hawshaada muhimkeed waad sii geli kartaa marka gabay buu noo akrin jiray fama ataa calayna ywmu ila ashadana fihi shacra wa qaala ina fii macaaridi اlkalaami hadalka sarbeebkiisu lamanduuxatan tawsicaa ku sugan calilkelimi beenta lagaga waasac noqdo beentii aad calili intaad gasho inaad been sheegtuna aad ku khasbanaan laheed sarbeeb baad u gudbin yaad u bedeli haddaad sarbeeb u gudbiso waa beentoo sinsaaro u doodato wey beentoo sinsaaro u doodato weeyaan manduuxo weeyaan lamanduuxatan ayaa ku sugan tawsica calilkelimi beenti beentii baa markaa aad aad ku dhici laheed ayaad ku tawasucday sarbeebti a kuta wada socdeed kaga baxday wey saxiixi mawquuf hadii saxix mawquuf wey baabu ifshaai siri sirtoo la faafiyo oo wax xun in la faafiyo sirta ma wanaagsana qof kale sirtiisa marka horeba asaga ha ilaashado xadathana cabdullahi bin saalix qala xadathana muusa bn caliy can abihi can camr bn caasin qaala wuxuu yihi cajibtu min arajuli nin baan la yaabay yafiru min alqadari qadar ka carari wahuwa huwa muwaaqicuhu asagoo ku dhici qadarkii oo kolley aad ka baxsanaynin inaad ka cararto ma aha asbaabta iyo tawakulka iyo arrimahaas waa las amray ina ilah tala saarato asbaabna la imaato laakiin waxaa la diidaya waxaa weeyaan inaad tirahdo qadarka ilaahay baan ka cararaya oo markii maalan amraad baa dhacday cuduraa dhacay cudur markuu dhaco nabiga alay slam muxuu yihi haka bixina idinka firaara minhu ka cararaya idinku ka cararaya haka bixina meeshii ay cudurka iyo wabaha iyo daacuunka ka dhac haka cararaya bu nabiga sala allah aleh wali wasalam halkan haddana wuxuu hagelina asbaabtii la imaada dhinacana qadar ilahay ka fakanmayside macnaha waxaadan ka fakan karin haka fakanin haka cararin ayb yafiru min alqadari wahuwa muwaaqicuhu asagoo ku dhacaaya shujaacadii iyo geesinimadii qofka inuu ka tago oo uu yihahdo meesha ma gelaayo waxaa kuma hadlaayo waa ladili waa la xidhi uu yidhaahdo de qadar ilahi kama maxsan kartid saasa yar soo geli kartaa wa yara alqadaat wa yaraa wuxuu arkaa waa masale kale oo ceeb kale bini aadamka leeyahay wa yaraa wuxuu arkaa qofku alqadaata saxar buu arki fii cayni akhiihi walaalkii ishiisa ku jirta markaasuu deena buunbuunini wayadacu wuxuu ka tegi aljidca dogob fii cayni ishiisa ku jirta jidcigu waa geedka salkiisa weye jirid geed baa isha kaga jirta ma arko isagas ma arko laakiin wax yaroo saxaro yaroo isha walaalkii saaranna wuxuu hebel saxaroolo wey ha saxar baa isha ka fuula waxaa saas ah marka waxaa laga wadaa waxaa weeyaan macnuhu hadalka loola jeedo ceebta qofka uu leeyahay mar walba ma arkaaye ceebta walaalkiibuu arkay wixii ceebtiisa ka badan tahay ceebtiisa badneedna ma arkaayo ceeb yar oo walaalkii uu leeyahayna mar walba wuu ag taagan yahay oo uu fiirfiirin oo wuxuu ka sheegi oo uu daba socono tiisana maba arkayaba marka dadka waxaa ugu wanaagsan ninka eh, ceebtiisa ay ku mashquuliso ceebta dadka kale kaasaa u khayr badan qofka dadka kale ceebtooda ku mashquula tiisa ka mashquulana waa qof nasiib badan nasiib daran oo inkaar ku dhacday weeye dadka ceebtoodan ku mashquula wayara alqadaata buu arkaya fii cayni akhiihi wayadacu ljidaca fii caynihi a marka qofka aad aadan rabin ee jecleen oo aad necab tahay wax yar oo ceebtiisaa buunkaad afuufi waxaad hebel maarate wuxuu sameeyey maarate markaas hadda hadda waxaaba la helay wax la yidhaahdo eh, tawaasul ijtimaaci ama social media ku magacaabeenoo balaayadii meel walbaba la gaarsiini tanaa hadda tanaa hadda yaaba imaatayba tanaa hadda imaatay nacam aha hadda jaamacaadka oo kale waaga hore ardayga qish hadduu ku dhaco waa la calaqi jiray waa la dhejin jiray hadda waa la iska daayay awal marka la dhejinaayo jaamacaddii iyo ardadii iyo intiiba lagu idbino qofka halkii meeshaas ku xanuunsan jiray hadda laakiin mid ay isku kacsan yihiin baa dhab yaantu sawiro iyo wuxuu gelini markaase adduunka o dhan hebel waa qashaash ilaa yowmiddiin ayaa qashkiisa la akhrisano oo ceebtiisa banaanka lagu wadayaa bes waxaa la yidhi ceebtu way tawasucday banaanki meel fog bay gaadhay hala joojiyey marka hadda maadadun halaga ilqeeyo maadadun halaga ilqeeyo ayib wayadacu ljidca fii caynihi ayuu ka tegayaa wa caynu ridaa min kuli cayni kaliilatin kama ana cayna eh, sukdi tubdi eh, masaawiya kama qaala shaaciru nacam qofkaad jeceshahay ceebtiisana wax yar oo macno lahayn baad u arkay oo hebel baad dhihi oo ah, laguma karaayo qofka laakiin aad nacdo aad nacab tahayna xumaantiisi yareed baa wax weyn oo u bedelaysa wa yukhriju ah, la socotaa cajibtu min arajuli yafiru min alqadari cajibtu min arajuli yara alqadaata fi caynihi cajibtu min arajuli yuriju diqna yuriju yukhriju saaraya addiqna buu saari xiqdigii iyo cadaawadii yu min nafsi akhiihi walaalkii naftiisa ka saari wayadacu diqna xiqdigii cadaawadiina wuxuu oga tegi fi nafsi naftiisa dadka kale markuu ka baxanayo tawjiihoodi iyo naseexadoodi waxo dhan uu ka saari lakin asagii waa dhex fadhiyaa oo cuqdi iyo xumaanta iyo wixii buu ku dhex jiraa ayagoo wax la yaab le wey naftiisu garan waayey nafka dadka kale yuu marka waabaya wamaa wadactu sirii hadalka waxaa wata camr bn caas radia allahu canhu wamaa wadactu ma dejinin min duhaati alcarab baa la dhihi jiri dadka ugu caqli badan carabta iyo dekaha iyo wamaa wadactu ma dejinin sirii aniga sirtayda cinda axadin qof agtiis oo falintuudeena ma eedeyninoo wax kama sheegin calaa ifshaahi faafintiis qof intaan sirtayda u dhiibay hadhow markuu faafiyo waxba kama sheegin ma dhihin war maxaa sirtayda ufaafisay war waxaan kuu sheegay maxaad u qaris ma dhihin maxaa yeeley wakayfa aluumuhu seen u eedeenayaa oon u canaanana u eedeen waqad diqtu anoo cadhiidhi noqday bihi xaggii bihi sirteydii darca waqad diqtu bihi darca aniga oo dhudhunkayga uu cadhiidhi noqday waxaa daaqa darcan baa la dhahaa daaqa darcan iyo tawasaca darcan yacni qofka waxay ka timid bay dhaheen qofka gacanta gaab gacmaha gaagaaban ee aan qofka gacmaha dheer meeshuu gaara aan gaari karin ayay ka timid marka hore daaqa darcantu halkaasaa laga keenay qof gacmo gaaban kan gacmaha dheer meesha kasoo qaadan agardarow wax kasoo qaadan maktabadiisu la kasoo qaadan kana mar walba wuxu kitabka isodeji kuhayn marka gacmo gaaban yahay marka baa qadarcan bay dheheen halka marka waxaa marka laga lagu loola jeedaa laakiin isagoo qofka xabadkiisii iyo sirtiisii ilaashashadeeda caliili ay noqotay oo xajin waayey see qof kale hadduu uu xajin waayo uu sirtii sii daayo uu u ceebeen karaayo wax oga karaa wakayfa aluumuhu waqad diqtu bihi raaca anigaaba maaragtay cariiri noqday darcan yani sadran baad iska dhigi kartaa hadda darcanta waxaa loola jeeday daraaca asalkeeda la isticmaali jiray markaa diiqan cariiri darcan qad diqtu darca diiqtu iyo darcanta isku macnay keeni karaan marka aniga oo cariiri xaggayga ka imaaday seen qofna aan u eedeen karaa wey waa kii dhihi jir shaafici idaa daaqa sadru lmari idaa daaqa sadru lmari can siri nafsihi fasadru ladii fasadru ladii yastawdicu sira adyaqu idaa daaqa sadru lmari can siri nafsihi qofka naftiisa hadduu sirtiisa ka cedhiiri noqdo ou asagiiba qarsan waayo oo xabadkiisaba u xajin waayo fasadru ladii yastawdicu sira qofka kale ee uu xabadkiisa uu sirta ku qarinaya ka cariirsan bu ka cariirsan bacba suqriya waa qowlilahi tacala laa yaskar qowma min qowm jaasjaaska iyo xaqiraada iyo qofka in la xaqiro la liido iyo oo ka digay subxaanah wa tacala arrintaasi wamanhiyu canhu muxaram laa yasar qowmi min qowm qolo qolo yeenan xaqirin xadathana ismaaciil qaal xadathana akhi sulayman ibnu bilaal akhaasna abubakr baa la dhihi jiray can eh, eh, sulayman bnu bilaal can calqama bin abi calqama can umihi can caaisha radi allahu canha hooyadiisa murjana umihidaas murjana la dhihi jiray ayib can caaisha radi allahu canha qaarad waxay tiri mara rajulu musaab nin baa wuxuu soo maray rajulun baa soo maray rajulkoo musaabun la asiibay yani musiiba ku dhacday oo ama jirkiisa ama lugihiisa ama indhihiisa nin aafa ay ku dhacday calaa niswatin haween buu soo agmaray fatadaaxakna markaasi ku qosleen bihi asagii yasharna iyagoo ku jeesjeesaya fa usiiba bacduhuna qaarkood baa la asiibay oo cudurkii naftigiisa ku dhacay cudurkii iyo wixii ninkaas ku qosleen ayaa ku dhacay xadiidku daciif isnaad wey laakiin macnaha sax weeyaan oo qofka walaalkaa ahaa xaqiirun oo ceeb ah uu ku sheeg sheegin ilahay intuu caafiya adi inuu ku ibtilaya dhici kartee iyadana waa soo aroortay baabu tuwada deganaanta iyo fiirsiga iyo degdeg la-aanta fi lumuuri umuurta tuwadada waxaa wey ata'ani wa cadam alcajala in taani iyo razana la isticmaalo oo aan la degdegin umuuraha xadathana bishr bn mxamedi qaal akhbarana cabdullahi qaal akhbarana sacad ibnu saciid alansaari can zuhri can rajuli nin ayuu ka warinaya ninkaasoo min beliy reer beliy ah beli waa qaryo wey waa qabiila qabiila weeyaan beliy Ah, min beniyi reer beniyaah faqaala wuxuu yidhi ataytu rasuula allah nabigaan u imaad alayh salaam maca abi wuxuu yidhi aabahay aan sa soconno fanaajaa abi aabahay baa aabahay buu la foqay duunana sokadayda naaja eh, ah, aabahay buu isla foqeey nabiga alayh salaam aniga sokadayda qaal arrintaa nabiga waa diiday alay slam xadidku waa daciif xadiidku waa daciif laba qof in maaratay saddex qof wixii laba yafaqaan midka laga tago daciif warkaa asaga nabiga nahiye alayh salaam eh, karaahiyat an yaxzinuhu sacd binu saciid alansaarigaa saduuqu sayi lxifdi ninkaa sacad la yihahdo kaasaa daciifa ah, ku soco marka fatanaaja faqaala faqultu liabi ababa waxaan ku yidhi maa qaala laka muxuu kugu yidhi nabiga alayh salaam waa kii kula faqe qaala wuxuu yidhi idaa aradta amran haddaad amar doonto fa calayka marka hore intaadan wixii samaynin waxaad laazimtaa ood qaadataa bitu'adati deganaan ka fiirso u fiirso ka taxadar xagga xagga ka fiiri xataa yuriyaka allaahu minhu ilaahay kaa tuso almakhraja makhraj ilaahay ilaa uu maqraj kaa tufso iyo makhlas meelaad ku badbaado iyo meelaad kaga baxdo waxan ilaaad ka hesho marka hore ku dhex dhicin xataa yajcala allahu laka makhraja meelaad kaga baxdo ilaa ilah ku sahlo wixii asaga ahaa ku degdegin ka fiirso deganaan badan muuji xaggan ka fiiri aggan ka fiiri aggan ka fiiri oka umuurahao dhan baa laga hadlaya haddi beecsharaad ku jirtaa dad baa shirkad tihiin reer baad leedahay jiraan baad leedahay arrimo badan baa kusoo waajihi kara waxaasoo dhan marka ilaa aad makhraj iyo wado aad hesho haskaga dhaqaaqin wax loo baahnayn oo deg dega qala وcan xasan بn cmr alfuqaymi can mundir athawri can moxamed بn xanafiya moxamed بn cali بn abi talib qaal laysa bxakiimin xakiim ma aha man qof laa yucaashiru bilmacruuf aan macruuf kula dhaqmaynin man dad laa yajidu unan heraynin min mucaasharati inuu la macaamilo budda maaran ninka dadka inuu la macaamilo aan ka maarmi karin dadka inuu la macaamilo aan ka maarmi karin inuu xikmad iyo mucaamalo wanaagsan iyo macruuf kula macaamilo inuu ka tago ma aha kolleyba kama maarmi kartid ah, waad la joogtaa ah, ilaahay baa ku baday marka haddii aamad la joogto ama shaqo ama reer ama wuxuun jiiraan aan ka guuri karin adi macaamulo wanaagsan kula dhaqan laysa bixakiimin maaha xakiim xikmad qof xikmad le maaha man dad laa yucaashiru aan la macaamilayn bilmacruf macruf aan kula macaamilaynin man dad laa yajid uuna min mucaasharati macaamilkooda buddan aan ka maarmi karin xataa yajcal allahu lahu faraja ilaa ilahay faraj iyo makraj uu sameeyo Ah, meelaad ku carari karta iyo meelaad aadi karta iyo meelaad u bedelan karta hadaad heli karto markaas waad waad ka takhalusi kartaa dhibaatada ku haysata laakiin haddaadan haysanin oo arrinta ayba ku saaran tahay iskala macaamul si ay tahay un macruuf iyo wanaag un ku dhaqan saxiixulisnaad wey xadiidku <coughs> baabun wuxuu ku saabsan yaha man haddaa zuqaaqan ninkii haddaa shaksan qof ku hanuuniya zuqaaqan wado oo dariiqan wado waa isku mide eh. qof habagsanayo indhoolaa ama qof baadi ahoo wadadii ka dhumay qofkii wadada ku hanuuniya jidkan mar ama adeer ka leexo wadasha ka leexo ku toosiya xadana mxamed bn slaam an xadana alfazariyu qal xadana qinaan ibn cabdilahi an cabdiraman bn awsajh an ibara bn caazib an nabi sal slm qaal man manaxa maniixatan qofkii maal bixiya maaliya maniixatan maashi neefka irmaanka ah maniixa la dhahaa neef geel ama neef lo ama neef are oo irmaana ayaa tiri qof heelow maal intuu ka irmaan yahay markuu dee gurana iisoo celi man manaxa ninkii maaliya maniixatan neef irmaana aw ahdaa hanuuniya qof zuqaaqan wado qaala wuxuu dariiqan wado ku toosiya qof dhumay ama qof indhoola ah kaana la u usugnaaday cidlu citaaqi nasamatin naf xoreynteed ajirkeed buu helaya qof naf xoreeye buu lamid yahay naf la xoreeyana maxaa lagu helaa xubin kasta oo qofkaad xoreysaa naarta lagaga xoreyn marka camal weyn wey maniixada iyo maashiga iyo dadka maaratay xadiidka waa dadka maaratay eh, eh, reer baadiyaha inta badan way arrintaasi waa yay ku rumoobeysaa maniixatu canz waa kii dhihi jir nabig alay slam afartan khaslo oo ugu koreyso maniixatu canz maa min caamilin yacmalu bkhaslati minha rajaa hawaaba tasdiiqa mawcuudiha ila adhala allahu biha aljana janu ilah ku geliyaa yani afartan shay oo ugu korayso neef la irmaaneeyo oo qofka la yirahdo iska maalmaal oo inta maaratay ka guraayo ku cadayso jana lagu galaa bu nabig alay salaam xadathana mxamedu qal akhbarna cabdullahi bn raja qal akhbarna akrama bn camaar can abi zamiilin can malik bn marhadin can abihi can abi darin yarfachu qaala uma qaala bacda dalika laa aclamu ila rafaca kadib inuu kor yeeray baan arkaa yarfachu ma kor yiri kadibna laa aclamu qaala wuxuu yidhi ifraaquka ifraaquka shubidaada min dalwika wadaantaada biyihii ku jiray aad ka shubto fii dalwi akhiika walaalka wadaantiisa inaad u shubto sadaqatun sadaqa wey wadaanta waa weelka biyaha ceelka laga soo lagu soo bixiyo wey ceelka intaad soo bixisa wadaanti aad intaasoo xooga iyo intaasoo maaragtay jiiditaana ee gacantaada iyo saameyn ku yeelatay ee margiyaha taagtay ee bidid kaa imaaday eed banaanka soo soo dhigtay biyihii biyihii ood walaalka ugu shubta wadaantiisa sadaqatun sadaqa wey wa bilmacruuf macruuf oo dadka farto wanahyuka reebida calmunkara ka reebta sadaqatu sadaqa wey wa inaad umuursato fi wajhi akhiika walaalka wejigiisa u sadaqatu sadaqa wey wa inaad ka reebto inaad ka zuuriso alxajara dhagaxa iyo washawka qodaxda iyo walcadma lafta can dariiqi naas dadka wadadooda laka sadaqa sadaqay kuu tahay waxaa lagu soo aruuriyey erey ka gaaban imaadat ladaa can ariiq a imaadat ladaa can ariiq waxay soo koobi alxajar ashawg alcadm iyo wixii kaleo dhan ayaa soo geyna soo wadagalay imaadat ladaa can ariiq baabuuraad ku gudubta wadada oo meel dhigtay imaadatu cada ana dariiq bay soo gelaysaa dadka oo maaragtay wadada is istaago oo dadkii mari lahaa imaadatu cada can ariiq marka ereygaas nabiga aleyh salaatu wasalaam baa hadda hadalkan uu ku hadlaayo ninkan saxaabiga ama uu shakisan yahay yarfa u leeyahay xadiidkaa kalaa kaa yaa ka xel dheer wa laka sadaqabateel hidaayatuka hanuunintaada arajula qof fii ardi daalla dhul lagu dhumo qof maaratay socda aad hanuunsan tirahda waddadii waa kasoo leexatay jidka wakaa baabuur buu wataa waddadii buu ka leexday ood ku celisay asagii baa lugeynayo ku celi sadaqa sadaqay ku noqonaysaa saxiix wey xadiidka ilan dad dhunsan baa laga yaaba in qof meeshaba deganaa oo dadki ay ku baxaan oo rabaa agee wey hore u soconaa sii tirahdo oo deen qofka u sii dhimo ma aha waa inaa tira waa kasoo dhuntay waddadii dib u leex ama bidix ugal ama hore u soco deen waddada bidix kaaga imaan doonta midig kaaga soo maanto la gal baabu man kamaha qofkii sii indho tira acmaa indhoole kamaha wuxuu indho tiray acmaa indhoole odaase indhoole u ahaayo habagsanaye haddana meel habagsi oon meeshiisi ahayn buu kusii kusii toosiyey oo indhoolkaa ku leexo intuusha qabtay wuxuu yii meesha ku leexo meesha ku leexo god buu ku dhacay de xadathana ismaaciil bin abi uweys qala xadathana cabdiraxman bin abi zina an camr ibn abi camr can cikrima can ibni cabaas ana rasul sal slam qaal lacana allahu allah lacanado man kamaha acmaa qof indhoolaa qofkii sii indho tiray can wadada wadada ka leexiyey oo ka endhatiray xasan un saxiix wey qof iska socday oo wadadii maarata marka hore haragsanayey oo lasii leexiye wey baabulbaqyi baqyigu waa dulmiga iyo kibirka iyo qooqa iyo xadgudubka xadadna ismaaciil bin aban qal xadana cabdilxamid bn bahraam qal xadana shahr qal xadana ibn cabaas qala baynama nabiy sal slam bifinaa'i beytihi nabigoo gurigiisa ardaagiisa joogo bimakata maka jaalisun fadhiya id mara bihi waxaa soo maray cuhmaan binu madcuun baa soo maray nabiga isku naas nuugeen cuhmaan binu madcuun radia allahu canhu fakashara kashara wuxuu dhoola cadeeyey ila nabi nabigu u dhoola cadeeyey kashara wuxuu u dhoola cadeeyey ilkaha la cadeeyo oo la baneeyo wixii muusood iyo qofkaas u muusoonato yaa la dhaha kasharadu fakashara wuxuu u dhoola cadeeyey ila nabi nabiga alayh salaam faqaala lahu nabiyu nabiga ku yiri alayh salaam alaa tajlis ma soo fadhiisatid oo ila fadhiisatay bal qaala balaa waa yahay bu yiri fajalasa nabiyu nabiga alayh salaatu wasalaam asagana waa waa soo fadhiistay nabigana waa u fadhiistay waa u fadhiistay waa la isqaabilay marka fajalasa nabiyu nabigana waa u fadhiistay mustaqbilahu qaabilkiisa u fadhiistay nabiga fabaynamaa huwa yuxadithuhu wuxuu uu u sheekeynayo nabiga alayh salaam cuthmaan bin madcuun ay sheekaysanayaan id shakhasa wuxuu kor u taagay nabigu annabiyu sal slam basarahu aragiisa ila samaa cirku saa u fiiriya nabiga alayh salaam faqaala wuxuu yihi ataanii rasuulu llah rasuulka ilahay oo malakuljibriila ah ii yimid aanifa mar dhoweyto wa anta jaalisun adoo halkan fadhiya ayuu ii yimid waadifii barqo markaaba wuu imaan hadda markuu rabo wuu tegey wixii loo soo gudbiyu gudbinaya dantiisa u qabsanay marka wa anta jaalisun adoo fadhiya ii yimidoo qaala famaa qaala laka oo muxuu kuu yiri cuhmaan baa hadlaya nabiga allahodu jibriil ku muxuu kuu yiri qaala wuxuu yiri oo igu dejiyey waxyi iyo aayad xaggalan ka timid oo qaala allahu ilaahi uu yidhi in allaha yaamuru bilcadli walixsaani waitaa'i di lqurbaa wayanhaa can alfaxshaa'i walmunkari walbagi waa saddex iyo saddex wey saddex akhlaaq wanaagsan oo la rabo in la qaato iyo saddex akhlaaq xuno in laga leexdo las amraayo wey in allaha yaamuru bilcadli cadaaladda tawxiidka waa lagu fasiraayeena ixsaanka iyo sabafalka iyo qofka wax loo taro iitaa'i dilqurba qaraabada ixsaanka waxaa kaloo yirahda ikhlaaska iyo camalka wanaagsan qaraabada wax la siiyo wayer intaa wayna farahay wayer can alfaxshaai xumaantii zinadii ay kamid tahay munkarkii caama baqyigii waa tacadigii iyo xadgudubkii iyo qooqii yacidukum ilah waa ina wacdinayaa lacalakum tadakaruun qaala cuhmaan baa wuxuu yidhi wadalika xiina istaqara iman markau nabiga ii sheegayo alayh salam la fadhiisanayo aayadaha aan weydiinayo waa xiina istaqara aliimaanu iimaanku markuu ku sugnaaday fii qalbii qalbigayga wa axbabtu muxamadan aan jeclaaday gaalnimaa lasoo maray oo kufri iyo naceeb baa lasoo maray islaamka la necebiyaya nabiga markuu islaamay oo nabiga uu jeclaaday buu ka hadlaya daciif isnaad wey xadiidka sanadkiisa waa daciif shahr binu xawshab ninkaa layirahdo waa la daciifiya shahr binu xawshab baabu cuquubat lbagyi bagyiga iyo dulmiga iyo qooqa iyo cuquubada qofka kasoo gaarayso ah, adduunyadaba xataa waxyaala loo soo dedejiyay kamid tahay bagyiga iyo in dadka la dulmiyo adun inta akhraba la gaari adunka qofka laga jaaziya xadana cbdullah bin ablas xadana maxamed bin cubayd dawlafis qal xadana maxamed bin cabdilcaziz can abi bakr bin cabdillahi bin anasin can abi can jaddi qaal can الnabiy sala اllah alay slam qaal man caala jaariyatayni laba gabdhood oo yar yara ninkii masruufa ilahay ka weydaan xataa tudrikaa ilahay ka qaangaaraan ayuu biiray oo masruufay ama asagaa dhalay ama waa walaalihii ama waa qaraabadiis ama waa agoomo fadakhaltu waxaan geli buu nabigu yihi ana aniga iyo wahuwa ninkaasi kaafilulatiimkaa ama kaafilujaariyateynkaa filjana jannada waxaan ku gallaa kahateyna sidaasoo kale wa ashaara muxamed wuxuu ishaaray bisabaabati walwustaa labada farood ee fardhaxada iyo farminugsata intuu saas kuu qabtay yuri jannada sidaas anagoo u siman oo isku daba socona ayaan jannada saas ku gelinaa bu yiri oo intaasaan ka horeeyaa saxiix weeyaan oo gabdhaha meesha wiilasha loo shardiyo yatiim ana wa kaafiluyatiim buu nabigu yihi gabdhaha laakiin yatiim ayago laguma qaydo xataa kuwaa dhashay xataa kuwa kula dhashay ah, oon agoontaba ahayn intaba way soo gelayaan marka gabdhaha uturidooda yaa kasii ajir badan wiilasha qaala alimaamu albukhaariy wa baabaani laba baab laba laba macsiya iyo laba dembi baabaani min almacaasi laba albaab oo macaasida ka mid ah yucajalaani waa loo dedejiyaa qofka fi dunya adduunyada loo dedejiyaa cuquubadooda albaqyu dulmiga iyo xadgudubka iyo gardarada uu qofku dadka ku abartaagleeyo oo uu dulmiyo waqadicatu raximi iyo qaraabada oo la gooyo labadaasi natiijadeeda cuquubadooda adduunka ayay ka daahirtaa qofka oo waxaaba lagu helaa laga dhexlaaba cumri aan barakaysneen iyo irsaaqada aan waasaxeen baa laga helaa meesha qofka xiriiriya qaraabadiisa irsaaqadiisa loo waasix cumrigiisana loo dheereenayo saxiix wey xadiidku baab wuxuu ku saabsan yahay alxasab xasabkii kusaabsan yahay xasabku waa waa waa qofka sharafta sharafta xagga naftiisi iyo ehelkiisi iyo aabayaashiis ayaa xasal la dhahaa oo xagga maaratay abtirka wanaagsan ee dad wanaagsan oo khiyaara un ilaahay kaaga dhigay adigana khiyaara tahay waa fiicanta xadathna shihab bn mcmr اcawfiyu qal xadathna xamaad bn slm an mxamed bn cmr an abi slm an abi hurayra an nabi sal slm qaal in اlkariima qofkii <coughs> ninka wanaagsanaa ibnulkariimi kii wanaagsanaa u dhalay ibnulkariimi kii wanaagsanaa u sida ibnulkariimi ina kariim yuusufu bnu yacquub bnu isxaaq bn ibrahim marka qofka hadduu asagoo kariim yahay ehelkiisi iyo abtirkiisana uu fiican yahy waa fiican yahy lakin hadduu ehelkiisa ay fiican yihiin nasab fiicanu ka dhashay isagana uuna kariim ahayn waxba u tari mayso man bada bihi camaluhu lam yusra bihi nasabuhu waawey ninka camalkiisa uu dib rido nasabki iyo aabahay waa ficnaa iyo reerkaana waa ficnaa waxba u tari mayso waxba uma tarayso ida iftakharuu biqowmin lahum sharafun qulnaa nacam walaakin bisa ma bisa maa khallafuu yani qofka haddii uu qolo wanaagsan ku abtirsado waa fiican tahay qolada fiicanna waad ku abtirsato waa saxe laakiin waxay qoladaa fiican ka tageen oo adiga ah yaa la dhihi yaa baas leh qala الbخariي xadaثna cbdالعaزيز بن cbd لله xadaثna cbdالعaزيز بن محمد محamed بن cمر عن abi سلم عن abi هurيرa ana rasul صل sلم qaal ina أwliyaaئي aniga awliyadayda iyo gargaarkayga gacalkayga iyo dadka walaha uu naga dhexeeyay iyo gargaarku iyo maxabada yowma alqiyama maalinta qiyaama almutaqiin almutaquuna wey kuwa ilahay ka baqa wain kaana nasabun aqraba min nasab nasab nasab ha iga dhawaadabe haba loo kala dhawaada dhawaanshahaas waxba ma tarayso wain kaana ha ahada nasabun aqraba min nasabin falaa yaatiinii annaasu dad yuunan ii imaanin nasabkii iyo qaraabadayda ahoo ii dhow bilacmaali yuunan acmaal iila imaanin cafwan falaa yaatiini annaasu bilacmaali dadka yaran iila imaanin acmaal saalixa oo wanaagsan dadka kale wa taatuuna idinkale ha iila imaanina qaraaboy bidunya addunyada wa taatuuna bidunya taxmiluunaha calaa riqaabikum wa taatuuna imaataan bidunya aad imaataan addunya wax la dhacay wax la dilay wax addunya kusaabsan watatuuna ad ila imaataan bidunya addunya ad ila imaataan <clears throat> taxmiluuna idinkoo xumbaarsa calaa riqaabikum qortiin wax saka la bixin waaye waa addunyadii xoolihoo la dhaxaday waxa dhan waa addunya wata'tuuna bidunya iyo hululkii khiyaamadii ha ila imaadna addunya taxmiluuna idinkoo xumbaarsa calaa riqaabikum qortiin dadka acmaal saalixiin la imaanaya idinkana addunyada la imaatay markaasa fataquluuna waxaad dhihiisaan yaa muxamed yaa muxamed ha idhihina faaqulu waxaan dhihi hakada wahaakada gacantaan igu saydhi laa baan leehay waa acrada waa jeediyey nabigu fii kila cidfayi laa laa yani intuu jeediyey fii kila cidfayi labadiisa dhinac cidfaynku waa dhinacan iyo dhinacan ayaa cidfayn la dhahaa labada dhinac intuu saa iyo saa u jeediyey marka intaan laa ina dhaho inaga jeesan wey inagala diidaya oo inana aqbali maayo haddaan acmaal wanaagsan la imaan weydaan addunya idinkuwa dusha ku wato oo dhibaato iyo dembi wato maxamedow ku baxsan maysaan ogaada saasuu lehy nabiga sala allah alay wasalam marka waxyaalaha dadka ay dhahaan ay ku sheekeeyaan camal asagoon lahayn uu yidhaahdo saasaa la yeeli o aniga ama hebel baa maaratay ah, ku abtirsadaa ama muxuuha dariiqa hebel baan ahayo dariiqadaanu dhanba janna weeyaan waxaas inay khuraafaad tahay baad garan waxba ka jirin ah, qaraabadiisi buu nabigu leeyay alayh salaam addunya intaad la timaadaan oo shaqaysan weydaan yaa moxamed ya moxamed waxba inay tiri anigu aqulu hakada hakada baana dhihi la wa acrada fi kilaa cidfayhi xasan wey xadiidki waxba u tiri waa been hawaas dadku ay ku sheekeeyaan oo shaydaan amaanidiisa wey xadathana cabdiraحman بn mubaarak qal xadathana yaxya bn saciid qal xadathana abdimalik qal xadathana cada an ibn cabas qal laa araa axadan yacmalu bihadi اlaaya ma arko qof ku camal fala aayaddan aayaddan qof ku camal fala ma arko ya ayuha الnaasu dadow inaa khalaqnaakum min dakr waxaan iga abuuray min dakarin lab iyo waunhaa dhadig xataa balaga ina akramakum cinda allahi atqaakum jacalnaakum shucuuba qabaa'il litacaarafu qabaa'il iyo shucuub iyo qosoos iyo jiribjirib baa naga dhignay inaa isku barataan oo isku xidhiidhisaan oo wixii xuquuq ahaa umaa loogu talagalay laakiin ma aha in lagu kala fadli badan yahay maxaa lagu kala fadli badan yahay o karaama lagu helaa ina akramakum cinda allah atqaakum ka inugu taqisan ba ilah agtiisa ogu karaamo badan fa yaquulu rajul wuxuu aayaddaas aad maqlaysaan oo aayadda la akrinayo mar walbaba fayaqulu rajulu nin dhihi lirajuli nin kale ana akramu minka anaa kaa fiican reebel reebel baa isku mid a ah, ma walayn ma anagaa isku meel fadhiisanay falaysa axadun qof ma jiro akrama min axadin qof kale kaga wanaagsan ilaa bitaqwa allah ilahay taqwadiisa umaa lagu kala wanaagsan yahi ogaanteed lahaada hebel hebel qabiil qabiil ka fiican ma jirto jinsi jinsi ka fiican ma jirto midab midab ka fiicanna ma jirto deegaan deegaan ka fiicanna ma jirto ina akramakum cinda allahi atqaakum saxiixu lisnaad wey xadiidku qala xadana abu nucayim xadana jacfir bn burqan an yazid qaal qaala ibnu cabaas ma tacuduna alkarab maxaad ku tirisaan idinka karam iyo wanaag iyo karaamo iyo qiimo qofka waqad bayana allahu lkarama ilahay baa karamkii cadeeyey fa akramukum cind allah atqaakum ilaahay baa cadeeyey ka idinku karaamo badan u yahay ka u taqisan idinkuna maxaad karam u taqaanaan ma xoolo ma madaxnimo ma tira badni iyo eh, mxuaha qabiil badni ma dhul la dego ina akramakum cind allahi atqaakum ma waxoodhan isku fufuqsatay maa tacuduuna alxasaba xasab asharaf bilaaabaa baa la yihahdaa aabayaasha sharaftooda iyo nasabkooda iyo mufaaharada iyo faanka ku saabsan ayaa xasab la dhahay maxaa u taqaanaan afdalkum xasaban axsanukum khuluqa kainagu xasab wanaagsan waa kiina nigu akhlaaq wanaagsan haddii abtirkaadii adigii iyo qowskii reerkii o dhan diinta ay u gargaaraan dee waan soo marray aslamu saalamaha allah wakifaarun gafara allah labadaas baa yaa nabigu alay slam wuxuu ugu duceeyey diinta ay wax u tareen ay kor u qaadeen buu nabiga ku ammaanay alarwaaxu junuudun mujanada arwaaxda iyo naftu waa junuud mujanadatu ay majmuucatun la aruuriyey meel baa laiskugu keenay arwaaxda dhammaantood kadib baa jismigoodii iyo ashbaaxdii la geliyey markaase arwaaxda ayadaa wixii isku aqoonsaday dar isku gartay adduunku israacayaan oo isku koox bay noqon wixii xisbullahi noqday wey wixii kale xisbu shaydaan ku ahaa meeshaasna adduunka markay imaadaan isku xisbi bay noqon way israacayaan xadathana cabdullahi qaal xadathana leyth an yaxya bnu saciidi an camra an caaisha radi allahu canha qaalat samictu nabiya nabiga alayh salam baa noqla yaquulu leh alarwaaxu arwaaxda iyo naftu junuudun waa junuud iyo ciidamo mujanada ee mujamaca la aruuriyey qanaadiiru muqandara oo kale weeyaan famaa tacaarafa minhaa wixiis aqoonsada italafa wuu isku dumi oo waa isdabeecad garano waa israaci masaajidii baa laiskugu imaano xalqadii baa laiskugu imaano khayrkii iyo wanaagii baa lasla exeno muslimiin baa laisku noqon wamaa tanaakara minha wixiis ingira gaal iyo muslim baa lakala noqday ikhtalafa waa iskhilaafayaan laba wada lakala qaadi laba xisbi weey xadathana saciid bin abi maryam qaal xadathana yaxya binu yaxya ayuub an yaxya binu saciid an camra binti cabdiraxman an caaisha an ibn midlihi saxiix wey xadiidka marka intii ilaahay subxaanahu watacaala uu imaan iyo wanaag la doonay addunyada wa isku aqoonsana bax weyaan awliye isku yihin kuwii kalena gaalada awliye isku yihin nin salafka kamidahoo saalixa wanaagsanaada waxaa layidhi hebel baa hebel baa wuxuu yidhi waxaan ninkaan waan jeclahay waan jeclahay buu yidhi yani nin faasiq ahaay oo show xumaa buu ahaa markaasuu aad u ooyay dee ninkii wanaagsanaa saalixa maxaad u ooyey baa layidhi hadda wuxuu yidhi ninkaas muxuu leeyahay waan jeclahay waan jeclahay muxuu ileeyahay buu yidhi marka laba midun weeyaan dee inaa asagii asagii marka jeclaaday xisbigiisi iyo kooxdiisi inaan kamid ahay oo asagii markaa saa ii jeclaaday ay dhici karto taasaa marka baqayaa buu yiri xadathana cabdilcaziz bin cabdillahi qal xadathana sulayman bin bilah can suhayl can abi can abi hurayra qal qala rasul sal sl arwaxu juluudun mujanada fama tacaarafa minha ikhtalaf wama tanaakara minha ikhtalaf saxiix weeye xadiidka qaala raximahu llah baabu qowli rajuli cinda atacajubi subxaana allah qofka oo yidhahda markuu yaabo subxaan allah yidhahda ah, subxaan allah tacajubka marka qofka u yaabo ya subxaan allah ilah ilaahay baa naزhan xadaثna yaحya بn صالح الmصrي عن اسحاq بن yaحyى الكلبي qال xadaثna زهري qال aخبrna abu سلمة عبدالرحمن aن abا هuريرaةa qاal samictu waxaan maqlay النaبiya slى الlه عليه وsلم yquل baynama rاacin fي غنmihi wixii oo nin arigiisa uu ku dhex jiro cadaa caleyh waxaa kusoo xadgudbo soo weeraray adibu yey waaba ruwaa kasii daran faأkhada minhu shaata neef aruu kala cararay fadalabahu الraaciya kii raacigaha xoolaha raacay waa ka daba ordo waa ka daba dhaawaa dalba inuu ka rido faltafata ilayhi diibu yeydii baa saa usoo fiirisay faqaala wuxuu ku yiri yaydii baa hadlaysa waxay tiri man lahaa yowmu sabuci maalinta sabuca maalinta habar d habar dugaag habar dugaag ay joogto u meesha oo xoolihii wax dhaysa laha uun usugnaanin raaci hayri <clears throat> qof aan ani ahayn uuna raacaynin maalintaasa imaan doonta maxaad fali doontaa buu yiri yaa iga ridi doona maalinta ayadaa waa markay fidnada intay imaato dadka ay kala cararaan oo fidno keenaysa xoolo iyo waxaaso dhan laga carara haday imaato xoolihii de markaas duwaag un baa ibarka dhigay <clears throat> haddii hadda qabaayil isku dhacaan isbaabiyaan madaafic isku dhacaan haweenku iyo carruurta ay qaxaan ma jooga xool waa laga dhaqaaqi maalinta ruwaa iyo yey baa cunaysa faqaala naasu subxaana allah bay dadku dheheen saxaabadii subxana allah waa tacajub waxay ka wadaan adhiibun yatakalam oo adhiibun tatakalam mayey baa hadli faqaala rasul lah sal slam wuxuu yihi fainii uuminu bidalik ani arrintaa waan rumeeyey ana aniga wa abubakar wa cumar intaba waan rumaysana abubakar iyo cumar markuu nabiga uu marati gashanaya meesha mayn fadhinin ya wuxuu ku kalsoon yahay iimaankooda iyo yaqiintooda hadday maqli lahaayeen sadaqta ya rasuul allah bay dhilahayeen tacajub ina kuma dhaceen laakiin markii nabiga alay slam ayaga ka maqan yihiin buu marati gashaday u yihi aniga abubakar iyo cumar waan rumaynaynaa qisadii kalena waa kii baqaradii oo nin baa wuxuu gaadiid ka dhigtay oo fuulay sacbuu korka kaga fadhiistay markaasay hadasho waxay tahay aniga layma abuurin ilaa lilxarthi beerta in lagu fasho maa li abuuray in layfuro lagu abuurin markaasi haddana saxaabadu waxay dheheen subxaana allah baqaratu tatakalam ma hadli markaasu wuxuu yihi fainii uuminu bidalika ana wa abu wa cumar wama kaana fi dalik meeshaa mayna fadhinin yani iimaanka ay leeyihiin iyo yaqiintooda iyo inan haba yaraatee wax nabiga alay slam uu yiri tacajib agtooda unan u olin ayuu nabiga aleyh isalaatu wasalaam caddeynaya waxaa laga fahmaya marka qisadan inay xayawaanka iyo xooluhu ay mararka qaarkood hadlaan ama hadli jireen oo hadda qisas waxaa wey dadka ay dhahaan markay wa xayawaanka markay hadli jireen baa la dhahaa ah, innaga hadda caruurta markaan ahayn iyo waana nagu sheekeyn jiray ah, waxaas hadlay oo saasuu yiri oo oh, wan baa hadlay dhurwe baa hadlay eh, muxuu ahaa eh, diyaag baa hadlay ey eh, baa hadlay bisad baa hadashay waxaasoo dhan sheeka ah <coughs> waxayna ka jireen baa laga yaabaa hadda koor inay hadli jireen waa ka nabigu waa sheegay alayh isalaatu wasalaam xadana aadam qal xadana shucba can acmash qaala samictu sacd bn cubaydata yuxadiثu can abi cabdiraxmaan asuleyma can caliyin qaala kana nabi sal slam fi janaaza nabiga janaaze ayuu ku jiray meyd buu la socday fa akhada shayan nabiga waxbuu qaatay qori iyo ul iyo waxbuu qaatay fajacala wuxuu guda yankuntu bihi fi lardi dhulka inuu saa ugu qodqodayo dhulku saa ugu jeexjeexay faqaala markaasu wuxuu yihi maa minkum min axadin qofka markuu fikirayo ayuu usha dhulka ku jeexjeexaa maa minkum min axadin qof idinka naga mid maaha ilaa qad kutiba waa la qoray maqcaduhu booskiisa min anaar u ka geli lahaa maqcaduhu booskiisa min aljana u ka geli lahaa waa qoran yahay qaalu saxaabada waxay dhahn ya rasuul allah afalaa natakilu calaa kitaabina kitaabka anagi umaan iska ictimaadno on ka war sugno wanadacu lcamala camalkan iyo takaaliiftan aan iska dayno kitaabka an maan ka war sugno on itikaalano qof walba meeshuu gelayo waba qoran yahay hadii la yidhi camalkan maan faraha ka qaadno iskabadayno saasay dheheen subxaan allah baa meesha ku qadaran oo ku jirta qaala wuxuu yihi icmaluu sameeya camalka fakulu muyasaru limaa khuliqa lah qofka wuxuu iska garanay waxa uu ku dhex jiro hadduu arko inuu salaadihii iyo cibaadadii iyo daacadii iyo khayrkii iimaankii iyo taqwadii ku dhex jiro ahlujanna inuu qoran yahay ha ogaado janna u qoran fa kullu muyasar qof walba waxaa loo sahlaya limaa khuliqa lah wax loo aboon qof mu'mina oo mukhlisa iyo iimaan iyo yaqiin ay ka dhab tahay ilaahay ma hoojinayo subxana wa tacala ajirkiisa ma hoojinayo leexin mahayo qofka daahirkiisana uu ficnaa baatinkiisana kufr iyo nifaaq ku jiray qofka wey qofka un loo la dhihi uu gaaloobay oo khatbada ka xumaatay waxa weeye macnaheeda marka hore unu ficlin wey waa raxmadda ilahi subxaanah wa tacaala inuu qofka daahirkiisa iyo baatinkiisa uu fiican yahay inuu ilaahay leexinin icmaluu fakulu muyasar waxaa loo fududay lima khuliqa lah wixii loo abuura qofka loo fududanaya oo waa kan islaamnima ku dhalan salaadii hore kasii aadi iimaankii islaamnimadiisii waba kaaba waa si dhexgalaya waa loo fududeeyey meel la kama keenin qaala wuxuu ama man kana min ahli sacaada dadka ahlu sacaadada fa yuyasaru waxaa loo fududanayaa licamali sacaada dadkii sacaadada iyo liibaanta camalkeedii ama man kaana min ahli shaqaawa dadka shaqaawada iyo dhurdarsaday ee inkaar iyo nasiib darada ku dhacday fayuyasaru waxaa loo fudulaya licamali shaqaawa dadka nasiibka daran camalkoodii umuu sameyn uma qara'a fa amaa man acdaa wataqaa wasadaqa bilxusna fasanasuru yusra aayaddaas u akhriyey qofka hadduu ilaahay ka baqo oo uu rumeeyo ilaahay wadada wanaagsan ee jannada lagu gaaro u fududeynayaa midkii kalena xumaantii iyo cusradii baa loo fududeynayaa wallahu aclam bilahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed waala aalihi wasaxbihi ajmaciin xadidku saxiix weeyaan